ciisa bna maryam wa ciisa bni maryam nabiyullaahi ciisa calayhi salaam ilaahay waxau yidhi wa akhadnaa minhum miitaaqan galiida macnaha rusushii o dhan iyadoo ballan adag laga wada qaaday ayaa haddana shantaas ilaahay si gaara ah ayuu ballan uga sii qaaday adag oo waxay yihiin rususha ululcazmiga la yidhaahdo adag oo arrintooda la adkeeyey qaala ibnu katiir raximahullah waxa uu leeyahay ilaahay kitaabka qur-aanka waxa uu ku sheegay qisatu muusa calayhi salaam oo aad iyo aad meelo badan aad ugu soo aroortay waa qisada ugu badan weeye oo waxa weeye kitaabka qur-aanka kusoo noqnoqotay oo aad iyo aad ugu fara badan leanno sababtu waxa weeye reer bani israa'iil oo waxa weeye la siiyey towraad ayaa ilaahay aada inooga sheekeeyey maadaama ummadihii ugu dambeeyey ay ahaayeen haddaba waxaynu keeni doonaa insha allahu tabaaraka watacaala kitaabka iyo sunnaha wixii ku sugnaaday iyo aqwaalu salaf asaalex sida ay u yihaahdeen saxaabadii iyo taabiciintii iyo a'imadii iyo mufasiriintii iyo waxa ay ka yihaahdeen ayaynu keenaynaa insha allahu tabaaraka watacaala wixii ilaahay nooga fududeeyo waxaan uqeybiyey saddex marxaladood saddex qaybood baan uqeybiyey qisatu muusa calayhi salaam saddexda qaybood aan uqeybinayna waxa ay tahay Eh, sidii aynu uqaybinay qisadii nabiyullahi yuusuf calayhi salaam markii aynu maraynay ayaynu waxaynu uqaybinaynaa iyadana saddex qaybood marxalada ugu horeysa waxaa la yidhaha almarxalat lula fi qisati muusa calayhi salaam wahiya ma kana qabla albictha noloshiisa intaan rasuulka laga dhigin wixii uu soo maray ayaa weye marxalada ugu horeysa oo aynu ugu hormarinayno marxalada ku xigtana waxa weeye waa marxaladii risaalada oo uu rasuulka noqday isaga iyo fircoon wixii dhex maray ayaynu halkaana kusoo qaadayna marxalada saddexaadna maa kaana bacda halaaki fircown halaagii fircoon markii ilaahay uu halaagay ka bacdi reer bani israa'iil iyo nabiyullaahi muusa maxaa dhex maray iyo halkee bay noqotay arrintoodu saddexdaa qaybood ayaynu qaybinaynaa waxaan isku dayayaa qiso qayb walba inaynu fawaa'id ka soo saarno oo waxa weyanu fawaa'id ka qaadano haddaba marxalada ugu horeysa oo marxalat lula qeybta koowaad oo ah maa kaana qabla albictha nabiyullahi muusa calayhi salaam intaan rasuulka laga dhigin oo loo dirin fircoon iyo wixii uu soo maray dhalashadiisii iyo waxa weye habkii uu soo maray ayaan kusoo qaadayna qodobka ugu horreeya wuxuu noqonayaa tacriifu muusa wa nasabahu calayhi salaam tacriif in la tacriifiyo nabiyullahi muusa nasabkiisana la sheego meesha uu galo ayaynu soo qaadanaynaa qaala ibnu kathiir raximahullah waxa uu yihi waxaa la yidhahdaa muusa waa magaciisa ilaahay baa ku magacaabay oo waxa weeye uma baahna magac kale oo waxa weye magaciisa isagoo aad baa loosugu itifaaqsan yahay leannahu aad bay kitaabka qur-aanka ugu soo noqnoqotay muusa iyo haaruun iyo marka nabiyullahi muusa ilaahay kutub kitaabkiisa rususha uu ku sheegay in badanna kusoo celiyey buu kamid yahay aabihii waxaa la odhan jiray marka muusa bnu cimraana cimraan ayaa aabihii la odhan jiray cimraan ayaa aabihii la oran jiray awowgii waxa uu leeyahay waxaa la oran jiray kahata cimraan ibni qaahata ayaa la oran jiray ibni ibn ibni caazara awowgiisa labaadna caazar baa la oran jiray buu leeyahay ibn kathir awowgiisa marka saddexaad oo waxa weeye awowgiisa saddexaad noqonaya ayaa waxaa wuxuu leeyahay ibn kathir waa laawiy laawiyana waxaa dhalay waa wiilashii nabiyullahi yacquub labiyo tobankii wiil oo nabiyullaahi yacquub uu dhalay oo ka farcameen reer bani israa'iil ayuu ku abtirsaday buu leeyahay oo uu galaayo awow saddexaad boowa marka laawi ibnu yacquub ibnu isxaaq ibnu ibraahim calayhi salaam halkaa ayuu uge maaragtay ugu abtiriyey ibnu kathiir oo wuxuu yidhi halkaasuu galaa nabiyullaahi muusa calayhi salaam haddaba marka nabiyullaahi muusa aabihii waa cimraan awowgiisana waa kahata awowgiisa labaadna waa caazir awowgiisa saddexaadna waa laawiy ibnu yacquub marka yacquubba waxba kamaba socdaba awowga afraad buu unoqonayaa kabacdina yacquubna dee waxaa dhalay sidaynu soo caddaynay nabiyullahi isxaaq nabiyullahi isxaaqna waa nabiyullahi ibraahim baa dhalay khaliil raxmaan maaragtay calayhim wassalaam kulligood ba ilahay ka raali noqdeen haddaba marka abtiriskiisa intaasaan oga gudbaynaa oo waxba kusii dheeraan mayno qodobka labaad aan usoo gudbayna waxa weeye muusa calayhi salaam rasuulnimadiisii iyo nebinimadiisii iyo inuu ilaahay sheegay inuu ahaa mid mukhlis ah oo waxa weeye diinta u khaalis yeela ilaahay qaala allahu tacaala ilahay waxa uu yidhi fii suurati maryam markuu ilaahay rusul badan uu nebiga amray inuu sheego oo midoobaye wadkur ibraahima oo waxa weye kulli la soo waday ayaa ilaahay waxa uu soo gaaray nabiyullaahi muusa calayhi salaam markii maryam iyo ciisa iyo muusa ee lasoo sheegay nabiyullah ibraahimi ayaa ilahay wuxuu yidhi wadkur xus oo usheeg sheeg fi lkitaabi kitaabka muusa nabiyullahi muusa inahu kana mukhlasan wa kana rasuula nabiya waxa uu ahaa buu yidhi mid diinta ilaahay u gaar yeelay mukhlis qofka ilaahay ku magacaabay waa nin darajo sare gaadhay wey oo waxa weye alaa lilahi diin alkhaalis ilaahay waxa uu aqbalaa diin khaalisa ah oo waxa weeye keligii loola jeedo wa kaana rasuula nabiya marka macal shaahidkeenna waa halka aynu aayadda u keennay inuu rasuulna ahaa nebina ahaa leanna waxa weeye rsu nebinimadu waxa waxay noqotaa in ilaahay uu qofka waxyoodo nin loo waxyooday nebiya nebinimada tacriifteedu waxa weeye nin ilaahay u waxyooday waxyi min allah laakiin way dhici kartaa inta loo waxyooday inaan la amrin bitabliiqi risaala oo aan la odhan risaalada gaarsiya dadka oo waxa weye isaga un loo waxyooday ama waxa weye haddii laakiin tabliiqi risaala la amro oo la yidhaahdo dadka dacwada ugu yeer oo la jihaad oo dadka dacwada gaarsii waa rasuul markaa marka wa kana rasuula nabiya labadii derajeba waa isku qaatay rasuulka ayaa derajo sarreeya marka ilaahay wuxuu yidhi wanaadaynaahu min jaanibi tuuri alyman waqarabnaahu najiya ilaahay wuxuu halkaan inoogu sheegayaa aayaddan inuu ilaahay fi tuuri sina waynoona imaan doontaa insha allahu tabaaraka watacaala markuu ilaahay la hadlay qeybta labaad baynu ku heli doonaa waynu ku gaari doonaa tuuru sina markii uu ilaahay maaragtay ugu kula hadlay oo halkaa loogu dhawaaqay iyo siday ahayd qisadeedu wawahabnaa lahu min raxmatina akhaahu haaruna nabiya nebiyullaahi haaruunna ilaahay waxa uu yidhi waxaan uga dhignay raxmad iyo naxariis ayaanu ugu hibaynay oo isagaaba weydiistayba nabiyullaahi muusa markii tabliiqu risaala la amray oo la yidhi ord fircoon u teg ayuu markaa ilaahay weydiistay inuu maaragtay haaruunna ku daro oo waxa weeye haaruunna nebi uu ka dhigo oo u shafeeco qaaday markaasaa ilaahay ka aqbalay oo la yidhi maaragtay wa wahabnaa lahu ay macnaha isagaanu uhibaynoo siinay min raxmatina naxariisteeda akhaahu haaruuna nebiya walaalkii haaruunna nebi baan uga dhignay halkaa marka aayadaha waxay noo caddeeyeen nebiyullaahi muusa calayhi salaam inuu yahay rasuul yahayna nebi uuna maaragtay aayadaha hore aynu soo marnayna uu ka mid yahay min ulilcazm saddexdaa darajo isku wataa marka walaalkii haaruunna waxaa looga dhigay nebi ayaa looga dhigay qodobka saddexaad aan usoo gudbayna waxa weeye oo waxa weeye arrinta aynu ku tafsiilinayno bal addoonsigii la addoonsaday reer bani israa'iil oo fircoon uu addoonsaday carruurtoodana wiilashiina uu gowracay gabdhihiina uu waxa weye intuu nooleeyey is uu addoonsaday oo ku shaqaysanayey iyo arrintaa wixii keenay ayaynu halkan ku tafsiilinayna qaala allahu tacaala ilahi waxa uu yidhi fii suurati qasas uu ku bilaabay qasimim tilka aayaat lkitaabi almubiin macnaha kitaabkan qur-aanka oo lagugu dul akrinayo aayadihiisu aayado cadcad wey oo aan wax shakiya ku jirin ilaahay waxa uu yidhi natluu calayka min naba'i muusa nebiga ayaa lala hadlaya calayhi salaatu wassalaam waxaan kugu dul akriyaynaa warkii nebiyullaahi muusa iyo fircoon dhex maray bilxaqi isagoo xaqa oo sidii uu dhacay macnaha sidii ay arrintaasi usoo dhacday leannahu ilaahay waxa weeye waa og yahay rabbigii subxaana qaadirka wa huwa asdaqu lqaa'iliin liqowmin yu'minuun macnaha wixii wax rumaynaya oo ku cibro qaadanaya qisadaa nabiyullaahi muusa calayhi salaam waxaa ku jirta wax ilaahay lagu rumeeyo oo lagu cibro qaato ilaahay wuxuu yidhi ina fircawna calaa fi lardi wa jacala ahlaha fircoon waxa weeye dhulkiibuu ku kibray dadkiina wuxu uu ka dhigay laba qaybood wajacala jacala ahlahaa shiyacan yastadcifu daa'ifatan minhum yudabixu abnaa'ahum wayastaxyii nisaa'ahum inahu kana min almufsidiin ilaahay aayaddaa wuxuu inoogu sheegay inuu fur fircoon uu dhulka ku kibray oo uu isla weynaaday oo dadkii fa dhulkii uu fasahaadiyey dadkiina laba qaybood u qaybiyey qayb ka mida wuu daciifsaday waa reer bani israa'iil qaybta kalena waa qibdi oo waa dadkiisiiyo hadda waa la addoonsaday reer bani israa'iil oo waxa weye waxaa lagu sameeyey weliba inta la addoonsaday oo lagu shaqaystay oo dhulkii ku shaqaynayeen oo beeraha ku falanayeen ayay haddana waxay ugu dareen inay wiilashii ka gowracaan oo wiil alla wiilkii dhasha la gowraco waana inoo imaan doontaa sababta keentay in wiilasha la gowraco iyo haddana in dumarkii ay nooleeyaan oo dumarkoodiina inay ka faa'iidaystaan oo gabdhihii ku shaqaystaan hadday dabaan hadday rabaanna ay ka guursadaan leannahu raggii guursan lahaa gawrace haddaba dhulkii saas uu fasahaadiyey fircoon ilaahay waxa uu doonay marka ilaahay waxa uu yidhi wanuriidu an namuna cala aladiina istudcifuu fi lardi wanajcalahum a'imatan wanajcalahum alwaarihiin ilaahay aayaddan wuxuu inoogu caddeeyey inuu isagu uu doonay in uu u gargaaro oo waxa weeye uu abaal iyo galad uu maaragtay ku u sabeeyo reer bani israa'iil oo waxa weye dhulkii lagu addoonsaday uuna ka dhigo a'ima dadkii dadka hogaaminayey dhulkana uu dhaxal siinayo labadaa arrimoodba ilaahayga subxaana qaadirkaa ayaa la doonay reer bani israa'iil wanajcalahum a'ima a'ime ayaanu ka dhigay ka dhignay maaragtay inaanu ka dhigna ayaan doonnay dhulkiina aan makaysano wanajcalahum alwaaritiin dhulkiina iyagaa dhaxlay markii dambe waana inoo imaan doontaa habka a'imada looga dhigayo habkay u dhaxleenba ilahay wuxuu yidhi wanumakina lahum fi lardi wanuriya fircawna wa wahaamana wajunu wajunuudahuma minhum ma kanuu yaxdaruun waxa aanu dhulkii baanu makan inaanu makansiino ayaan doonay oo waxa weye aan tusino fircoon iyo waxa weye haamaan oo wasiirkiisii ahaa iyo waxa weye ciidankii ciidankoodiiba wixii ay ka cabsanayeen oo ay ka digtoonaayeen haddaba waa maxay marka waxaan ay ka digtoonaayeen qaala ibnu kathiir raximahu raximahullah waxa uu leeyahay markuu aayadaha fasirayo wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu inoogu sheegay aayad eh, aayadahan horta nabiyullahi nabiyullahi muusa calayhi salaam ayuu markii hore ka sheekeeyey qisadiisii iyo nebinimadiisii ayuu inoo sheegay inayna xaq ahayd oo sidii ay u dhacday oo ay u dhex martay fircoon iyo isaga inuu nebigu ka shee ilaahay inuu nebiga uga sheekaynayo ayuu ballan qaaday haddaba marka fircoon qawluhu tacaala ina fircawna calaa fi lardi macnaheedu waxa weeye buu yidhi ay maaragtay tajabbara wa maaragtay wa wacataa e, wa wabaga macnaha waxa uu noqday dhaalim dadkii dulminaya oo dilaya oo duqyaan samaynaya oo waxa weeye adduunyada iyo nicmadii la siiyey intuu ku kibray waxa weeye ka jeensaday daacadii ilaahay markaasuu dadkii laba nooc u qaybiyey qayb uu addoonsado waxa weeye waa shacabkii reer bani israa'iil ayuu addoonsaday shacabkaasi marka asalkooda waxay ka soo jeedeen reer bani israa'iil nebiyullahi yacquub calayhi salaam leanno israa'iil waa nebiyullahi yacquub sidaynu awal soo marnay marka waxa uu leeyahay xilligaas ay maaragtay uu saa u addoonsanayo saa u gelayo iyagaa dadka ugu fiicnaa leanna muslimiin bay ahaayeen diintii waxay haysteen nebiyullahi yuusuf iyo yacquub iyo nebiyullahi ibraahim iyo ayay sii haysteenoo dad wanaagsan bay ahaayeen markaasa ilaahay wuxuu ku salladay ninkan daalimka ayaa aad iyo aad u dhibaateeyey oo waxa weeye gaalka ahaa fircown oo qibdi ahaa markaasuu aad iyo aad si xun ula dhaqmay maadaama waxa weeye uunan isagu ilaahayba rumaysnayn oo uu sanamyo caabudayey ayuu dadkaasi xun ula dhaqmay yudabbixu abnaa'ahum wayastaxyii nisaa'ahum innahu kaana min almufsidiin maxaa keentay inuu horta wiilasha gowraco gabdhahana uu daayo wuxuu leeyahay ibnu kathiir raximahullah arrintaa waxaa ku xambaartay baa laba arrimood bay culummadu sheegeen labadiiba waa sheegeynaa wuxuu yidhi waxaa arrintaa ku xambaartay bay yidhahdeen mufasiriintu ninka la yidhaahdo fircown nimanka la yidhahdo reer bani israa'iil ayaa dhexdooda waxay tadaarus samayn jireen oo baran jireen maaragtay iyaga dhexdooda diintii nebiyullahi ibraahim waxyaalihii nebiyullahi ibraahim laga dhaxlay iyo nebiyadii nebi yacquub iyo ayay waxa weye dhexdooda iskugu sheekayn jireen oo waxa weeye ay maratay isaga sheekayn jireen oo taarikh ahaan iyo diin ahaan iyo ayay isku bari jireen waxay oran jireen marka waxaa soo bixi doona wiil ka mida reer bani israa'iil oo halaagi doona maaragtay boqortooyada masar oo waxa weye markaa fircoon uu haysto halaagi doona oo la dagaalami doona oo ka qaalib noqon doona oo waxa weeye ayaa imaan doona arrintan marka markay ku sheekeeyeen wuxuu leeyahy marka ibnu kathiir ilaah baa garanaya laakiin arrintan waxaa laga yaabaa inay ahayd arrintii nabiyullahi ibraahim calayhi salaam markii uu xaggaa iyo waxa weeye ciraaq uu kasoo haajiray oo waxa weeye uu dhulkaa masar iyo soo maray nin jabbaar oo dhaalima ayay maaragtay nebiga alay eh, nabiyullahi ibraahim qisadiisa markaynu maraynayna kusoo sheegnay nin jabbaar oo dhaalima ah oo meel haysta ayuu maalin soo maray ninkaa dhaalimkaa marka naaga la naagtii qurux badan oo uu arko ninkuu ka qaadi jiray ninka wata ayuu ka qaadi jiray markaasu wuxuu arkay nabiyullahi ibraahim oo saara la socoto ayaa loo soo sheegay saarana gabar aad u qurux badan bay ahayd markaasu waxa weye wuxuu doonay inuu ka qaado oo faraxumeeyo ilaahay baa marka ka xanimay markuu ilaahay ka xanimay oo waxa weye kabacdi markaa uu ka badbaadeen oo uu haajarana soo siiyey oo waxa weya ka soo tegayeen ayuu nabiyullahi ibraahim wuxuu yidhi ba la yidhi nimankan maaragtay boqortooyadan dhaalimkaa oo waxa weeye masar waxaa imaan doona wiil duriyaddeeda ka mid oo waxa weeye kala wareegi doona xukumka iyo waxa weeye mas-uuliyadda kala wareegi doona arrintii bay marka dhexdooda tadaarus samayn jireen oo waxa weye iskugu sheekayn jireen qibdigii baa maqlay ba yidhi marka arrintii sidaas oo kale ayay maaragtay yahuudduna ahaayeen markii intaa nebi maxamed soo bixin madiine yahuuddi deganayd waxay carabta ugu sheekeyn jireen oo odhan jireen leannahu waxay ahaayeen ahlu kitaab oo waxa weye waxay haysteen waxyaalihii nebiyadooda ugu bishaareeyeen waxay odhan jireen marka nebi baa soo bixi doona markuu soo baxo ayaan rumaynaynaa idinkuna waa diideysaan markaasaan idinla dagaalami doonaa markaasaa ilaahay maaragtay guushana siin doonaa leannu nebiga ilahay baa u gargaaraya markaasaan idin laynaynaa dhulkan ka qaadayna sidaan oo kale ayay oran jireen baa la yidhi marka qibdiyiintiina qibdiyiintii baa warkii intay qaadeen waxay u geeyeen fircoon fircoon waxa weye raggiisii iyo madaxdiibu la shiray maxaan samaynaa ba layidhi waxaan samaynaa ba la yidhi wiil alla wiilkii dhasha oo waxa weye reer bani israa'iil u dhasha hala gowraco hala sameeyo ciidan naagaha kontaroola naag alla naagtii maanta uur yeelata sida dhakhaatiirta oo kale hala kantaroolo halala socdo markii ay dhasho oo waxa weeye ilmihii ay dhasho hala fiiriya hadduu wiil yahana hala gowraco hadday gabartahayna tahayna hala daayo leannao gabar xukun inaga qaadi mayse waana ina anfacaysaayo waxa weeye way inoo shaqaynayaane aynu daynna gabdhaha wiilashana aan gowracno arrintaasuu amray marka fircoon baa li oo waxa weeye wuxuu yidhi ciidan intuu sameeyey ku wareega magaalada naag alla naagtii reer bani israa'iila oo wiil dhasha gawraca oo waxa weeye horay ka gawraca wiilka markay dhasho waa addoonsi addoonsiga ugu xumaa wey inta lagugu shaqaysanayo oo waxa weeye aada beerihii falaysid oo hawshii xumayd qabanaysid oo guryihii ka shaqaynayaan ayaa haddana waxaa loogu daray in wiilashiina laga gowraco culammada qaar arrintaas saasay yidhahdeen waxay dhaheen sababtaasaa keentay inuu fircoon uu wiilasha gawraco laakiin wixii ilaahay qadaray ma baajin karo qaar kale waxay yidhaahdeen culummada sida eh, uu soo guurinayay imaamu suddi maaragtay can abi saalix iyo abi malik iyo can ibni cabaas iyo cabdullahi ibni mascuud iyo laga werinayo iyo saxaabo kale waxay yidhaahdeen arrinta waxaa keentay in wiilasha la gowraco fircoon baa riyooday hameen buu riyooday wuxuu ku riyooday iyada oo aada moodid inay naari soo baxday dab ololaya oo xaggaa iyo baytulmaqdis oy ka soo baxday oo ay masar timid ay guryihii qibdiga oo dhan ay guftay guryihii reer bani israa'iilna ayna wax dhibaataa ku samaynin waa arrin cajiiba wey markuu toosay ayuu naxay wuxuu u yeeray saxaradii iyo dadkiisii iyo uu la teshan jiray iyo nimankii faariyaasha wixii buu u yeeray wuxuu yidhi arrintaanan ku riyooday fasira nimankii saxaarada ahaa iyo kahanadii iyo maaragtay khuraafaadkia waxay yidhaahdeen iyo madaxdiisii waxaa imaan doona wiil reer bani israa'iil ka dhalan doona oo xukunka kaa qaadi doona oo qibcigoo dhan waxa weeye inta ka guulaysta reer bani israa'iil baa marka dhulka u udhaxli doona oo ula wareegi doona arrintaa markuu marka uu maqlay oo saa la yidhi ayuu wuxuu yidhi maxaaba marka wiil u dhalanayaa amar baan bixinayaa wiil alla wiilkii dhasho oo reer bani israa'iil hala gowraco yaanba la daynba magaalada waa in lagu wareegaa reer walba waa in lala socdaa qof walba oo dumara waa in lala socdaa wiil hadday dhasho oo waxa weeye ay maaragtay wiil dhasho hore ha laga gowraco amarkaasuu bixiye marka culummadu labadaa arrimood ba way leeyihiin oo labadaa sababood ayaa keentay bay leeyihiin inuu ninkaani wiilasha gowraco haddaba marka sidaa daraaddeed baa ilaahay uleeyahay wa nuriidu an namuna cala aladiina istudcifuu fi lard waa la addoonsaday oo dadkan reer bani israa'iil dhibaato weyn baa lagu sameeyey oo reer bani israa'iil baa laga wadaa wanajcalahum a'immata wanajcalahum alwaaritiin ay maaragtay a'imatan fi ddiin diinta ayaanu a'imo uga dhignay iyo waxa weeye dhulkiina waa dhaxal siinay oo waxa weeye iyagaa lagu wareejiyey wanumakina lahum fi lardi wa nuriya fircawna wa haamaana wajunuudahumaa minhum maa kanuu yaxdaruun macnaha wixii ay ka digtoonaayeen oo ka cabsanayeen oo waxa weeye dadkii ay lahaayeen xukunka ida ka qaadayaan oo waxa weye ay wiilasha u leynayeen intaasoo wiil buu gowracay baa la yidhi oo farihii ka batay oo aan la xisaabi karin ayuu gowracay haddaba marka markuu gowracay kabacdi waxa ay noqotay inuu maaragtay wixii uu ka baqayey waxa weye uu ka fakan waayo oo waxa weye ilaahiyga subxaana qaadirka maadaama uu ballan qaaday a'ima laga dhigay reer bani israa'iil xukunkiina waa loo dhiibay dhulkiina waa la wareegeen ilaahay baa aayad kale waxa uu ku leeyahay wa awratna alqowma aladiina kaanuu yustadcafuuna mashaariqa alardi wa maqaaribaha alatii baarakna fiiha wa tamat kalimatu rabbika alxusna calaa bani israa'iila bima sabaruu walo fiirso ilaahay aayaddaa wuxuu ku caddeeyey in reer bani israa'iil uu ilaahay dhulkii makansiiyey markii dambe iyadoo markii hore la addoonsanayey oo meel walba lagu addoonsaday ka bacdi markaas ilaahay uu maaragtay u dhiibay dhulkii barakeeyeyna oo waxa weeye wanaaggii ilaahay uu dhamaystiray li'anna sababtu way sabreen sabirkii ay sabreen ayay intaasoo dhan oo wanaagga ku gaareen aayad kale ilaahay wuxuu yidhi markii la halaagay eh, eh, fircown ilaahay waxa uu ka sheekeeyey yidhi فأkrجnاhm min جanاati وcuyun وkuنuuzi ومaqاami kariim kadalika وأwratnaaha bani srاaيil waxa aanu maaragtay ka soo saarnay jannooyinkii iyo waxa weeye ilihii iyo wanaaggii nicamkii ay haysteen maalkii wax walba kabacdi markaa waxaan dhaxal siinay reer bani israa'iil wayna inoo imaan doontaa halaagii la halaagay iyo habkii lagu halaagay kulli gadaal baynu ka sheegi doonaa oo qodob baynu ka dhigi doonaa halaaku fircawn haddii rabbi idmo qaala ibnu kahiir raximahullah waxa uu yidhi wlmaqsudu ana fircawn ixtaraza kula lixtiraaz an laa yuujada muusa xataa jacala rijaalan waxa uu leeyahay halkaan ibnu kahiir inoogu caddaynaya fircown wuu dadaalay aad iyo aad buu ugu dadaalay inaan nabiyullahi muusa la helin oo waxa weeye ciidan buu diray magaalada ku wareega oo waxa weeye guri walba la socda naag alla naagtii uur yeelata waxa weeye rag baa loo qeybiyey maalinta ay dhasho oo waxa weeye saacadda ay dhasho dul taagan haddii la yidhaahdo wiil bay dhashay horay ka gowracayo ayuu maaragtay sameeyey laakiin si kastoo u dadaalay oo si kastoo arrintaa u sameeyey carruurtiina uu gowracay dhibaatadaa badanna sameeyey qadarta rabbi ma uu celin karo sidaa daraaddeed wuxuu leeya ibnu kasiir qadarta rabbi waxay leedahay ya ayuha almaliku ljabaaru alظaalim almaqruuru bikatrati junuudihi wa suldati ba'sihi wa itisaaci sulطaanih boqor yahow waxa weeye dhaalimkaa oo jabbaarka oo dadka dulmiga ku samaynaya waxaad ogaataa wixii ilaahay xukumo inaan cid celin karta jirin waa qadarti rabbi wey leannu qadarti rabbi lama celin karo aqdaarta rabbina lama dhaafi karo sidaa daraaddeed ayaa ilaahay wuxuu qadaray nin wiilkii uu ka cabsanayey intuu dhasho oo gurigiisa la keeno oo gurigiisa uu ku koro oo firaashkiisa uu seexdo kabacdi markaa cuntadiisiina lagu koriyo isagii dhaqaalo ku bixinayo inuu markaa marka dambe uu kabacdi marka dambe uu xukumkii ka qaado oo uu halaago ayaa ilaahay qadaray marka qadartii rabbi lama celin karo leanno ilaahay wuxuu qadaray cid celin karta male haye markii uu kabacdi ilaahay uu nebi ka dhigayna uu beeniyey ayaa markaa noqotay in isagii la halaaga mar waxa ay sheegeen culamo badan oo mufasiriinta ah sababtuu marka nebiyullaahi muusa ku dhashay oo u noolaaday maxay ahayd maadaama nebiyullaahi muusa xilligii la yidhi wiilkii waa la gowracayaa dhashaba nebiyullaahi muusana waa dhashay haaruunna waa dhashay labadoodiibana waa badbaadeen maxaa keentay sababtaa waxay leeyihiin culummo badan sida ibnu kathiir soo guurinayo waxay yidhaahdeen nimankii qibdiga ahaa oo waxa weeye fircoon qabiilkiisa ahaa oo dhulka haystay ayaa waxay u dacwoodeen fircoon ilaahay baa qalbigooda geliyey fircoon bay u dacwoodeen waxay ku yidhahdeen fircoonow nimankaan reer bani israa'iil oo aad wiil walba gowracaysid hadda hadday arrintaani muddo saa ku socoto oo wiilashii dhammaadaan odayaashaan berri waa dhimanayaan wuxuu tarayana ma jirto oday waayee haddii marka odayaashii dhintaan wiilashiina aad gowracdid dumar keliyaa soo haraya haddaba marka yaa noo shaqaynaya nimankaana way addoonsan jirnay hawl bay noo qaban jireen shaqay qaban jireen oo waxa weeye guryahay ka shaqayn jireen oo waxa weeye maaragtay beerahay feli jireen oo waa lagu shaqaysan jiray haddaba marka dadkii aan ku shaqaysan jirnay oo hawsha noo qaban jiray haddii aad wiilashii gowracdid odayaashaana beri bay dhammaanayaan hadda konton sano kabacdi ama soddon sano kabacdi qof reer bani israa'iil la heli mayo wax noo shaqeeyana heli mayno warnime arrintaa hala bedelo xukunka wuxuu amray markaa waxa uu yidhi waayahaye sanadna ha la daayo sanadna ha la gowraco si aynan awood badan u yeelan oo waxa weeye quwad u yeelan sanadna waan idii daynayaa oo wiilasha sanadkaan dhashay hala daayo sanadka dambena waa la gowracaya isdhaaf marka arrintiibuu xukumay haddana ilaahay qadartiisa waxaa dhashay baa la yidhi nabiyullaahi haaruun ayaa wuxuu dhashay baa la yidhi sanadkii wiilasha la daynayey oo waxa weeye la saamaxay oo la yidhi maaragtay yaan la dilin ayuu dhashay haaruun haaruun waa badbaaday marka ila waxa weye ninkaan xukun buu dhiibay xukumkiina waa soconaya maadaama isaw meeshii haysto haaruun marka sidaasuu ku badbaaday haaruun markuu badbaaday ayaa sanadkii dambe oo wiilasha la dilayey ayaa waxaa dhashay baa layihi nabiyullaahi muusa nabiyullaahi muusa marka isagu waxa uu dhashay waa xikmad ilaahay baa laga wadaa waxa weye ilaahay baa xikmadiisa iyo waxa weeye arrintiisa iyo awooddiisa baa layna tusaya marka haaruun markii la daayey oo waxa weeye waktigiisii la daayey ayaa waxaa dhashay ba la yidhi muusa calayhi salaam ayaa wuxuu dhashay sanadkii la dilayay wiilasha hooyadii marka aad iyo aad bay u welweshay markay dhashay wax walbana way samaysay bal sidii ay u qarin lahayd horta markay xataa uurka lahayd ayay aad ugu dadaashay horta inay qariso leanno naag walba markay uurka yeelato ayay kontarolayeen oo ogaanayeen inay uur yeelatay aad bay marka u dadaashay inay qariso way qarisay marka foosheediina way qarisay way dhashay marka oo waxa weye markay dhashay ayay markaa kabacdi waxa ay samaysay iyo sida bal uu badbaaday ayaynu marka waxa weye qodobkan soo socda ku soo qaadi doonaa oo waxa weye aynu kaga hadli doonaa waa qodobka afraad tanaquluhu calayhi salaam nabiyullaahi muusa calayhi salaam oo mid- min xadni ummihi ka tegey oo waxa weeye hooyadii oo haysay intuu inta laga kaxeeyey lage badda lagu riday kabacdina markaa ay reer bani israa'iil ay heleen maaragtay aalo fircawn oo gurigii fircoon la geeyey ayaynu qodobkan ku sharaxaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala qaala allahu tacala ilahi waxa uu yidhi wa awxaynaa ilaa ummi muusa an ardiciih faidaa khifti calayhi faalqiihi fi lyammi walaa takhaafi walaa taxzani inaa raadduuhu ilayki wa jaaciluuhu min almursaliin ilaahay aayaddaa wuxuu inoogu caddeeyey inuu ilaahay u waxyooday nabiyullahi muusa hooyadii oo la yiri nuuji oo waxa weeye nuuji muusa hana cabsanin haddii aad cabsatid badda isaga rid ha ka baqin baa layi dhibaato gaari maysa hana u welwelin annagaa kuu soo celinayna kana dhigayna rasuul min almursaliin sidii bay samaysay marka faltaqadahu aalu fircauna liyaku aalu fircauna liyakuna lahum caduwan waxazana waxaa helay markaa markii baddii lagu riday reerkii fircoon qeyb ka mida oo ahalkiisii qof ka a ayaa helay ina ilaahay wuxuu yidhi marka liyakuna lahum caduwan waxazana leanna waxay iyagu markaa moodayaan inuu wiil u noqonayo gurigii baa lagu korinayaa kabacdina marka dambe cadow buu u noqonayaa iyo waxa weeye miday ku murugoodaan ilahay waxa u yidhi ina fircauna wahaamana wa junuudahumaa kaanuu khaadi'iin way khaldanaayeen isaga iyo ciidankiis iyo madaxdiisuba wa qaalat imra'atu fircauna quratu caynin lii walak laa taqtuluuhu casaa an yanfacana aw natakhidahu walada wahum laa yashcuruun aayadahan aan marka sharaxaynaa iyo macnaha loola jeedo ayaynu bal horta tafsiilinaynaa qaala ibnu kathiir waxa uu yidhi qowluhu tacaala wa awxaynaa ilaa ummi muusa an ardiciih muxuu yahay waxyigaan awalan horta waxyigaani wuxuu yidhi ibnu kathiir waa waxyu ilhaam horta waxyiga waxaa la yidhahdaa tacriiftiisa kalaam qarsoon oo ilaahay xaggi ka yimid oo qofka loo sheego oo aan cid kala maqlaynin marka ama melig ha u keeno ama toos ha ugu yimaado ama qalbigiisa ha lagu rido noocyo badan buu leey oo nebiga calayhi salaatu wasalaam markii waxay ugu imaan jiray noocyo badan buu ugu imaan jiray oo kala duduwan wuxuu leeyahay markaa ibnu katiir raximahullah waxyigaani waa waxyu ilhaam wa irshaad waa lagu ilhaamiyey e macnaha qalbigeeda ayaa ilaahay ku riday saas samee oo waxa weeye ilaahiga subxaana qaadirka ayaa waxa weeye kalaamkaas waxyiga ayaa u yimid haddaba marka waxyigaani ma aha waxyu nubuwa oo waxa weeye ume muusa nebi ma noqon leanno qofka haddii ilaahay u waxyoodo nebi buu noqdaa marka sidaa daraaddeed waxyigaa kala duwano waxyi nubuwa iyo waxyi ilhaam oo irshaad ayuu kala yahay sidaa daraaddeed marka waxa u deliila oo kutusaysa inuu waxyigaani ahayn waxyi nubuwa qowluhu tacaala wawxayn wa wxaa rabuka ila annaxli an ittakhidii min aljibaali buyuutan wa min ashajari wa mima yacrishuun ilaahay waxa uu yidhi waxaan u waxyoonay rabbigii subxaana qaadirkaa wuxuu u waxyooday ila annaxli ay maaragtay shinida ayaa loo waxyooday oo waxaa la yidhi an ittakhidii min aljibaali buyuutan buuraha gurya ka samayso oo waxa weeye malabkii iyo meelihii ay ku samaysay uma kulii min kuli tamaraati faslukii subula rabbiki dulula qulufiisa marka haddaba marka haddii la yidhaahdo waxyigaani wuxuu ahaa waxyi nubuwa oo ummi muusa nebi bay noqotay waxaa halkaa imaanaysa haddaba shiniduna waa nebi marka ayaa imaanaysa sidaa daraaddeed bu ibnu kathiir radiyo wuxuu yidhi arrintaasi saxiix ma aha marka ahlusunna waljamaaca waxay qabaan oo ku tageen inuu waxyigaani wa awxaynaa ilaa ummi muusa inuu yahay waxyu ilhaam ee uunan ahayn waxyu nubuwa sida uu ka soo guurinaya abu xasan alashcari maaragtay can ahlisunna waljamaaca uu ka soo guurinayo waxa uu yidhi sidoo kale wuxuu ku radiyey marka ibnu kathiir maaragtay ibnu xazm iyo ahlu dhaahirka ayaa waxay yidhaahdeen maye nebiyad bay ahayd maadaama loo waxyooday waa nebiyad wey marka sidaa daraaddeed qowlkaa waa laga raajaxsan yahay oo qowlka saxiixa waxa weeye lama hayo qof dumara oo nebi noqotay oo ilaahay uu nebi ka dhigay lama hayo ama rasuul laga dhigay waxa uu yidhi markaa eh, assuhayli wuxuu soo guurinayaa in magaceeda la oran jiray ayaarakaa ama la odhan jiray ayaadakhat labadaa magacba waa lagu sheegay laakiin ilaah baa garanaya magaceeda rasmigaa ummi muusa ayuu ilaahay ku magacaabay wayna ahayd ummi muusa amaa magaceeda kale walcilmu cinda allah ilah baa garanaya calaa kulli xaal adugu khulaasadu waxa weeye ilaahay waxa uu ku hanuuniyey ummi muusa inay nuujiso wiilkii waxaana la amray haddii aad u cabsatid oo aad shakidid oo aad baqdid badda ku rid baa leyi waxay leeyihin marka culummadu sanduuq bay samaysatay sanduuqu yar inta u samaysay ayay ku riday xarig dheerna waa ku xiratay guriga ayay ku nuujisaa mar alla markay ka baqdo ciidankii iyo nimankii wax gowracayey gurigeedaa badda ku adyeelay baa lii badda waxaa laga wadaa waa webiga niil leannahu masar webiga niil baa mara mar alla markay cabsato ayay ku ridaa baa la yidhi xariggana way qabsataa intay maaragtay ku rido webiga markay ka tagaan oo ay waxa weeye dhaafaan ayay xariggii soo jiidataa la soo baxdaa oo nuujisaa maalintii dambe ayaa ilaahay wuxuu doonay marka in gacanteedii laga saaro oo waxa weeye la geeyo gurigii fircoon markaasay xariggii ilowday weligii baa la tegey marka oo wuu socday oo waxa wuu iska socday laakiin ilaahay baa u ballan qaado wuxuu yidhi fa alqiihi fi lyamni badda ku rid walaa takhaafi ha cabsanin oo ha u cabsanin isaga walaa taxzani hana ka welwelin inaa raadduuhu ilayki annaga ayaa kuu soo celinayna wa jaaciluuhu kana dhigayna min almursaliin rususha ilaahayna ka mid dhigayna arrinteeda marka samayn jirtay baa le mar alla markii marka ay arrintii samaysay maalintii dambe ayay ilowday xariggii ilaahay gacanteedu ka saaray baa webigii baa la tegey ilaa iyo waxa weeye uu geeyey gurigii fircoon agtiisa ilaahay waxa uu yidhi faltaqadahu aalu fircawna waxaa helay markaa ahalkii reer fircoon qeyb ka mid a ah ayaa soo qaaday liyakuuna lahum caduwan waxazana ayuu yidhi ilaahay ay macnaha alcaaqiba cirib dambeedka ayuu wuxuu u noqonayaa miday ka welwelaan oo cadow u noqda oo la dagaalama ayuu ka mid ayuu noqonaya waxay leeyihiin marka culammadu sida ibnu katiir uu soo guurinayo waxay sheegeen eh, mufasiriintu buu yidhi inay gabdh gabdha soo qaadeen oo waxa weye gabdhihii guriga ka shaqaynayey ama waxa weye gabdhihii aalkii fircoon isagu ilmo dhalin ba la yidhi laakiin kollay dadkiisii dad ka mid a ah ayaa soo qaaday baddii ayay markay webigii ka soo qaadeen oo ay santuuqan arkeen ayay waxay u keeneen gurigii fircoon bay keeneen waxa uu qabaa marka fircoon markaa oo xaaskiisa maaragtay e, asiya binti mazaaxim waxay leeyihiin marka binti masaaximkaas waxaa dhalay oo waxa weeye ay ka soo jeedaa ninkii boqorka ahaa markii uu haystay markii nabiyullahi eh, yuusuf calayhi salaam xilligii yuusuf uu masar yimid ninkii boqorka ahaa ayaa gabadhaan awoowe u abaalayay leanna waxay yidhahdeen waxaa la odhan jiray aasiyata binti mazaxim maaragtay ibni cubayd ibn rayaan alwaliid alrayaan ibn mwaliid marka qisatu nabiyullaahi yuusuf markaynu ka sheekeynaynabu ina soo maray oo wuxuu ahaa ninkii markaa haystay oo boqorka ka ahaa oo waxa weeye fircoonkii masar markaa leannahu kelimatu fircoon macnaheedu qof magici ma ahee waa boqor walba oo markaa haystay oo dhaalim ahaa ayaa la odhan jiray fircown waa boqor bay u dhigantaa matalan kelimaddu waxay ahayd kelimad qibdiya marka fircoon waa boqor oo kale oo waxa weeye waa ninkii markaa haystaa la odhan jiray fircawn marka xilligaa ninkii haystay oo masr waxa weeye u ahaa fircawn masr ahaa ayaa la ohan jiray alrayaan ibni walid ninkaa ayay kasoo jeedaa ba la yidhi asiya oo waxa weeye ay awoowo u ahaa labaad qaarna waxay leeyihin maya ee waxayba ahayd reer bani israa'iil ayay ahayd arrintaa marka waxay u badan tahay inayna reer bani israa'iil ahayn oo waxa weye ayna ka soo jeedin ayay u badan tahay oo culummadu ay u badan yihiin markii marka ay u keeneen hadi waa qofkii boqorka dhan oo magaalada haystaa qaba waxa weye gurigeedii markii loo keenay wiilkii sanduuqii bay furtay mise waxa weeye wiil yar oo waxa weye hadda dhashay baa ku jira oo waxa weye wejigiisi aada u qurux badan yahay oo waxa weeye nuur iyo waxa weye nicam ay ka muuqato ilaahay qalbigeediibu wuxuu ku riday jacayl way jeclaatay marka aad bay u jeclaatay leanno ilmana ma ay lahayn ilmihii bay soo qaadeen marka iyadoo ilmihii haysa ayaa fircoon yimid marka wuxuu yidhi waa maxay waxaa haysatid markaasuu yii hala gawraco amar bubxiye wuxuu yidhi wiil baa meeshaan lagu haya hala gawraco markaasay waxay tidhi quratu caynin lii walak macnaha waxa uu i noqonayaa indhahaygaa ku raaxaysanaya adigana waad ku raaxaysanaysaa maaragtay hadilin ee maaragtay kada markaasuu wuxuu yidhi baa la yidhi adiga wuu ku yahay laakiin aniga iimaa ma raba anigu mana doonayo markaasi waxay tihi laa taqtuluuhu ha dilin casaa an yanfacanaa waxaa dhici karta inuu na anfaco ay maaragtay sida ka nafci lcabiidi sida addoommada oo kale inuu weynaadoo noo shaqeeyo ayaa dhici karta ee ha dilin adduun iyo aakhiraba adduunka inuuna anfaco haddaba wixii iyadu ay rajaysay oo waxa weye ay ilaahay ka malaysato way heshay adduun iyo aakhiraba wuu anfacay leanno adduunkiina w wuu hanuuniyey oo waxa weeye way islaamtay oo waxa weeye hidaayadii nabiyullaahi muusa iyo diintiisii way rumaysay oo waxa weye qof mu'minaday noqotay aakhirana haddii jannay gelaysa oo sababtii ayay sababtiisii ayay jannada ku gashay leanno maadaama ay rumaysay iimaanna laga helay ayay saa ku gashay marka jannadii markaasi haddana waxay tiri ow natakhidahu walada ama ilmaanba ka dhiganaynaaye ha dilin leannahu sababtu waxa weeye ma aynan dhali jirin oo labadooda carruur iskuma dhalin sidaa daraaddeed markii markuu u daayey ayay tabani sameeyeen oo waxay ka dhigteen wiil oo waxaa loo bixiyey muuse bna fircoon oo macaragtay wuxuu ahaan jiray wiil isaga uu tabaniyey tabanigu waxa weeye ilma aadan dhalin inaad tidhaahid anaa dhalay oo magacaaga loo bixiyo ilaahay wuxuu yidhi wahum laa yashcuruun iyagoo aan dareemaynin oon garanaynin ulajeeddada ilaahay arrintan ka leeyahay iyo waxa ka dambaysa ayay maaragtay saa ugu dadaalayaan oo saa u wanaajinayaan haddaba marka halkaa waxaa inooga caddaatay nabiyullaahi muusa calayhi salaam isagoo wiil yaraa oo halkaas santuuq ku jira ayaa ilaahay qaaday halkaasaa la geeyey fircoon gurigiisii ayaa la geeyey marka bal ilaahay qudraddiisa iyo awooddiisa u fiirso ninkii ka fakerayey oo waxa weeye ku dadaalayey inaan wiil maanta uuna fakan ayaa gurigiisii loogu geeyey oo laga dhigay inuu isagu marka koriyo oo isagu ku dadaalo waxa weye uu koriyo waana sanadkii wiil walba la gowracayey marka qudradda ilaahay ayaad halkaa ka garanaysaa iyo waxa weye sida ay bani aadmigu waxba ayna kala garanaynin oo iyagu waxbay ku dadaalayaan laakiin rabbigii subxaana qaadirkaa waxa uu doonayo ayuunbaa meel maraya qodobka shanaad oo aan usoo gudbayna waxa weeye cawdatu muusa calayhi salaam ilaa xadaanati ummihi nabiyullaahi muusa calayhi salaam oo mar labaad loo soo celiyey hooyadii leanno ilaahay waatuu yidhi innaa raaduuhu ilayki bal marka sababtii loogu soo celiyey iyo habkii loogu keenay ayaynu halkaana ku tafsiilinaynaa haddii uu rabbi idmo qaala allahu tacaala ilaahay waxa uu yidhi wa asbaxa fu'aadu ummi muusa faariqa in kaadat latubdii bihi lowlaa an rabadnaa calaa qalbiha litakuuna min almu'miniin ilaahay aayaddaa wuxuu inoogu caddeeyey ummi muusa inay qalbigeedii welwelay oo waxa weye ay aad iyo aad u welweshay oo wax walba waxay leeyihin marka culummadu faariqan waxaa laga wadaa sida cabdullahi ibnu cabbaas iyo ay macnaha nebiyullaahi muusa mooye wax kale oo dhan adduunyo kale oo dhan qalbigeedii waa ka baxay muusa unbay ka welwelaysaa waxay ku sigatay inay muujiso oo tiraahdo wiilkan anaa dhalay ee hala isiiyo laakiin ilaahay baa sabir siiyey oo waxa weeye qalbigeedii adkaysiiyey oo sabir ka buuxiyey oo sugay in aynan arrintii cadaynin sababta ilaahay saa u sameeyeyna waxa weeye litakuna min almu'miniin haddaba nabiyullaahi muusa calayhi salaam hooyadii mu'minad bay ahayd ilaahay bay rumaysay waxayna ahayd qof mu'minada oo waxa weeye rabbi radia allahu canha ilahay ka raali noqdee wa qaalat liukhtihi qusi markii ay ogaatay in marka wiilkii lale halkaa uu tegey ayay waxay tiri eh, gabar ay dhashay oo muusa la dhalatay ayay waxay ku tiri orod qusiihi ay ittabici asar asarahu macnaa orod bal soo raadiyo arrintiisa ii soo ogow oo waxa weeye khabar iiga keen bal meesha uu ku dambeeyey fa basurat bihi can junubin ay can bucdin meel fog bay ka aragtay gabadhii iyadoo waxa weeye nabiyullaahi muusa oo waxa weye wiilkii yarkaa lagu xoonsan yahay oo la hayo oo la doonayo qof dumara oo nuujisa oo uu diiday maaragtay eh, inuu maaragtay eh, eh, nuugo ayay aragtay qaala allahu tacala ala waxa uu yidhi wahum laa yashcuruun iyagoon dareemaynin waxaramnaa calayhi almaraabica min qabl ilaahay wuxuu aayaddaa inoogu caddeeyey waxa aanu ka xarimnay buu yidhi naas inuu nuujiyaan dumarkii kale macnaha ilmihii markii loo keenay khasab waa in la helo ilmahani waa in wax nuujiye la helo ilmo yar wey caanihii waa diiday sida inoo imaan doonta wixii o dhan waa wada diiday leanna ilaahay baa ka xarimay wa xaramnaa calayhi almaraadica min qabl waa laga xarimay inuu naaskii nuugo oo waxa weye uu ogolaado dumarkii kale oo dhan ayaa ilaahay ka xarimay waxay leeyihiin culummadu hadba qof baa lagu duwaa hadba qof dumaroo irmaan baa la keenaa waa lagu duwaa waa diiday uu nag afkuu qabsaday caanaa loo keenay waa diidey kulli markuu diiday ayay waxay sameeyeen ayaa la qaadoo waxaa la yidhi bal halala wareego suuqa iyo geeyo dumarka ku wareejiya midii uu ogolaado bal hala arkee bal ku wareejiya dumarka ama dumarka baadiyaha ka imaanaya iyo kulli gabadhii marka markay aragtay iyadoo suuqii lagu xunsanyayo wiilkii la wareejinayo ayay hadasho waxay tidhi hal adullukum waa walaashii waxayna iska dhigaysaa isqarinaysa hal adullukum maydan tusiyaa calaa ahli beytin reer yakfuluunahu lakum arrintiisa waxa weeye eh, damaanad qaadaya oo waxa weeye mas-uul ka noqonaya oo hagaajinaya wa hum lahu naasixuun una naseexaynaya oo wanaag u samaynaya waxay leeyihiin culummadu markaa sida cabdullahi ibnu cabaas iyo waxay ku yidhahdeen maxaa ku ogeysiiyey arrinta aad sheegaysid maxaad ku ogaatay markaasay siyaasa siyaasad bay samayso waxay tiri maaragtay rakbatan maaragtay eh, waxay jecel yihiin fi suruuri lmelik wixii boqorku ku farxayo maadaama wiilkaani gurigii boqorka laga keenay haddii reerkaani waxay rabaan inay boqorka ka farxiyaan inay waxa weeye eh, aasiya ay faraxdo oo waxa weye arrintaasay doonayaan ee ma ay ulajeedo kale ma wataan n natus baa la yidhi marka waa la soo qaaday gurigii hooyadii baa la keenay wiilkii baa loo dhiibey naaskii baa lagu duwey wuu nuugay markaa naaskiibuu ku dhegey markuu naaskii nuugay marka oo ku dhegey ayaa markaa waxa weye loo bishaareeyey aasiya oo waxa weye inta gurigii la yimi fircoon ayaa loo sheegay oo waxaa la yidhi qof dumaraa loo helay oo wiilkii ogolaaday oo naaskeedii uu nuugay war iigu yaray tiri ii keena marka oo waxa weye aniga ii keena marka qofkaa dumarkaa waa la keenay marka ume muusa iyadoo wiilkeedii wadata ayaa la keenay markaasay waxay ku tiri aasiya markay aragtay wiilkii caana ka dhergo iska aamusan oo waxa weye naaska iska luugaya ayay waxay ku tiri gurigayga joog adiga iyo ilmahaaguba halkaan jooga wiilkaana kori agtayda ku kori way diido waxay tiri waa ka cudaarto waxay tiri aniga carruur baan leeyahay nin baan leeyahay reer baan leeyahay haddii aad rabtay waa ku nuujinaya laakiin gurigaygaan ku nuujinaya haddii kalena ma awoodo arrintaa waa yahay bay tiri marka qaado orod la tag oo waxa weeye gurigaaga la tag lacagna waa u qortay dhar bay siisay lacag bay siisay cuntay siisay mushaarna waa u qortay oo waxay tiri halkaa waxa weye marka ku nuujiyo kori ilaahay sidaas daraaddeed marka wixii uu ballan qaaday waa u oofiyey leanno ilaahay waa tuu yidhi maaragtay innaa raaduuhu ilayka aayad kalena ilaahay wuxuu ku yidhi maaragtay faradadnaahu ilaa ummihi kay taqara caynuha walaa taxzan walitaclama ana wacd allaahi xaq bal u fiirso ilaahay waxa uu yidhi waanu celinay hooyadiisaanu u celinay si ay u ogaato si ay maaragtay indheheedu ugu qabowsadaan oo ay ugu faraxdo aynan una welwelin ayna u ogaato wacdiga ilaahay iyo ballanta ilaahay inay xaq tahay marka ballantii waa loo oofiyey oo waxa weye waatuu ilahay yidhi innaa raaduuhu ilayk maxaa dhiman marka ballantii labaad baa dhiman wajaaciluuhu min almursaliin iyadana gadaal bay ka imaanaysaa oo ilaahay baa gadaal wuxuu ka dhigayaa rasuul marka sidaa daraaddeed ballantii ilaahay uu galay ilaahay waa u oofiyey laakin walaakina aktharahum laa yaclamuun dadka inta badane ma garanayaan oo waxa weeye ina wacdallahi xaq ina allaha laa yukhlifu lmiicaad ilaahay wixi uu ballan qaado waxa weeye ilaahay waa oofinaya sidaa daraaddeed marka ayaa nabiyullaahi muusa calayhi salaam gurigii fircoon inta la geeyey laga soo celiyey haddana oo lagu soo celiyey gurigi hooyadii oo waxa weye halkaa marka cid dambe oo laga baqayo iyo gawrac dambe iyo waardiye dambe oo laga baqayo ma jiro leanna wuxuuba noqdayba wiil ka mida reer boqor oo waxa weeye gurigii boqortooyada wiil laga keenay ayuu noqday yaaba damboo markaa ka cabsanayaba gawrac iyo waxa weeye arrintaas damboo laga cabsanayo ma jirto wey sidaa daraaddeed nabiyullaahi muusa calayhi salaam markii ilaahay uu risaalada u dhiibay oo rasuulka ka dhigayey arrintan waa loogu abaal sheegtay ilaahay waa ugu abaal sheegtay oo ilaahay wuxuu yidhi walaqad manannaa calayka maratan ukhraa hadda ka hor ayaa waxa weeye ilaahiyga subxaana qaadirkaa wuxuu yidhi mar hore ayaanu ku wanaag samaynay id awxaynaa ilaa ummika maa yuuxa an iqdi fiihi fi taabuuti faqdi fiihi fi lyamni falyulqihi lyamu bisaaxili yaakudhu caduwun lii wa caduwun lah wa alqaytu calayka maxabata minii bal u fiirso ilaahay halkan wuxuu nabiyullaahi muusa waa hameenkii uu la hadlayey oo waxa weeye dhuurusina ilaahay uu kula kalaamay ayaa loogu gala jeegto waxa la yidhi hadda ka horna waxa weye mar kalena nicmaanu kuu samaynay iyo wanaag markii hooyada aanu u waxyoonin oo waxa weye aanu nirinuuji oo ha u cabsanin badda ku rid haddii aad u cabsatid kabacdi markaana ilaahay wuxuu yidhi wa alqayt calayka maxabata minii naxariis iyo waxa weeye e, e, jacayl iyo waxa weeye wanaag oo waxa weeye ilaahay uu maaragtay dushaada yeelay sidaa daraaddeed ayuu wuxuu ahaa nabiyullahi muusa qof walba oo arka waa jeclaan jiray sida aasiya u jeclaatay ayaa dadkii oo dhan waa jeclaadeen leanno ilaahiyga subxaana qaadirka ayaa maxabo dushiisa dhigay oo ku oo maxabo ka dhigay mid la jeclaada ilaahay baa ka dhigay walitusnaca calaa cayni haddana waxa weeye rabbigii subxaana qaadirka wuu la socday oo intaasoo dhan macnaha wax walba intaa hadda uu meel tegayey guriga fircoon la geynayey laga soo celinayey intaasoo hadda meel uu u kala gadoomayey intaasoo dhan waxay ahayd ilaahayga subxaana qaadirka ayaa xifdinayey oo ilaalinayey oo u jeeday oo arrintaasoo waxa weeye ay ku imaanaysay wey haddaba marka ilaahay waa u oofiyey nabiyullah ummi muusa ballantii uu ka qaaday waana loo celiyey oo waxa weeye gurigii baa la geliyey oo waxa weye gurigii hooyadii iyo dhabtii hooyadii buu ku koray oo waxa weye halkaasaa lagu dhaqaaleeyey waa weynaaday marka nabiyullahi muusa marka marxaladiisii saqiirnimada intaasaa waxa weeye aynu ku soo qaadaynaa isagoo marka weynaaday oo dhalinyaro noqday nin xoog la noqday ayaynu marka qodobkan lixaad aynu kusoo soo qaadaynaa waxau odhanayaa qodobkaani lixaad intisaaru muusa calayhi salaam lilisraa'iiliyi wa qadaa'uhu cala alqibdiy nabiyullaahi muusa calayhi salaam oo u hiiliyey nin reer bani israa'iila dilayna nin reer qibdiya laba nin baa dagaalantay nini wuxuu ahaa reer bani israa'iil ninna wuxuu ahaa qibdi hadda reer bani israa'iil waa dad la addoonsaday oo la dullaystay oo waxa weeye lagu cayaaray nimankan qirdiguna waa niman madaxa oo meeshii haysta oo waxa weye aad iyo aad ugu tumanaya nimankan masaakiinta qaala allahu tacala ilahi waxa uu yidhi laakiin nabiyullahi muusa waa ka duwan yahay reer bani israa'iil oo waa wiil isagu aan la addoonsan oo gurigii boqortooyada kusoo koray ma ogola marka isagu gumaysi iyo xumaan iyo waxa weeye in maaragtay dhibaato lagu sameeyo yeeli uumeyo leanna waa nimaan la gumaysan wey waxaa dhacday marka ilaahay waxa uu yidhi qaala allahu tacaala walamaa balaga ashuddahu aataynaahu xukman wa cilma wa kadalika najzi almuxsiniin markii uu gaaray nabiyullaahi muusa calayhi salaam oo waxa weeye uu noqday nin waxa weeye xoog leh walama balaga ashuddahu markuu xoog yeeshay waxay leeyihiin culummadu markaa ashuddadaasi culummadu waxay u badan yihiin arbaciina sana ayay u badan yihiin sidii aanu kusoo sharaxnay qisatu nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam markii aanu ka hadlaynay marka waxay leeyihiin sida ibnu kathiir iyo markuu afartankii sano gaaray oo uu waxa weeye nin xoog la noqday ayaa maalintii dambe waxaa dhacday isagoo magaalada soo galay oo waxa weeye magaaladii markaa yimid sida ilaahay uu yidhi wa dakhala almadiinata calaa xiini gaflati min ahliha fawajada fiiha rajulayni yaqtatilaan hada min shiicatihi wa hada min caduwihi faاstغاaثh اldي min shiicatihi عlى اldي min caduwihi fawakasahu muusa faqada calayh ilaahay wuxuu halkan aayaddan inoogu caddeeyey nabiyullaahi muusa inuu soo galay xilli dadkii ay kaflo ku jiraan culummadu waxay leeyihin sida cabdullahi ibni cabaas iyo saxaabadu ku fasireen ay maaragtay xilliga qayluuladoo kale duhurkii dadku waa seexdaan dhulka kulaylaha ah marka xilli duhurkii la seexday ayuu magaaladii soo galay magaaladii markuu soo galay marka isagoo magaaladii dhex maraya ayuu wuxuu arkay laba nin oo dagaalamaya nini waa reer bani israa'iil waa nin marka la addoonsadayoo si xun baa loola dhaqmaya ninkan kalena waa qibdi oo waa nin kibray wey labadii nin marka ninkii miskiinkaa ah, reer bani israa'iil muusa markuu arkay ayuu wuxuu yihi war muusaw ii hiili oo ninka iga celi markaasu waxa weeye nebiyullaahi muusa intuu u yimid ayuu ninkii dharbaaxa kaga soo qaaday markuu dharbaaxay oo ku dhuftay ayuu dhulka ku dhacay oo waa dhintay ninkii faqadaa calayhi ay maata caleyh waa dhintay ninkii oo waxa weye waa dhintay markaasuu nabiyullaahi muuse calayhi salaam wuxuu yidhi haada min camali shaydaan arrintaani waa camal shaydaan wey haada min camali shaydaani ayuu yidhi inahu caduwu mudilu mubiin sababtu waxa weye nebiyullaahi muusa ma rabin ulajeedadiisana ma ahayn inuu ninkaan nafta ka qabto ee waxay ulajeedadiisu inuu ninkaan ninka ka celiyo oo u hiiliyo ayay ahayde ma uu doonaynin inuu ninkaan dilo weyn marka sidaa daraaddeed ayuu waxa uu leeyahay haada min camari shaytaan innahu caduwun mudilun mubiin ay maaragtay shaydaanku waa mid cadow dadka u ah oo doonaya inuu dadkii dhumiyo ilaahay buu u toobad keenay oo wuxuu yidhi qaala rabbi haada wuxuu yidhi rabbi ina inii dalamtu nafsii fakfir lii fagafara lah ina huwa algafuur raxiim ilaahay buu toobadkeeno wuxuu yidhi naftayda aan dulmiyey ilaahayow ilaahayow ii dembi dhaaf waan soo noqday waan kuu toobad keenay ilaahay waa ka toobad aqbalay waana u dembi dhaafay ilaahayna waa gafuur raxiim wey markii loo dembi dhaafay ayuu ballan qaado oo wuxuu yidhi qaala rabbi bima ancamta calaya falan akuuna dahiiran lilmujrimiin waxaan ballan qaadayaa buu yidhi maadaamaad ii nicmaysay oo waxa weeye wanaaggaasoo dhan ii gashay inaanan qof dambe oo mujrima aanan u hiilin qaala ibnu kasiir raximahullah waxa uu leeyahay nabiyullaahi muusa calayhi salaam ilaahay markuu u nicmeeyey oo waxa weeye uu awood gaarsiiyey oo uu xoog yeeshay oo waxa weeye ilaahay uu wanaag oo dhan siiyey nin muslimana ilaahay ka dhigay oo waxa weeye ilaahayga subxaana qaadirkaa uu hagaajiyey ayuu maalintii dambe magaaladii soo galay isagoo magaaladii dhex maraya ayuu arkay labadaa nin nini waa reer bani israa'iil buu ahaa sida ay culimmadu u badan yihin leeyihiin maaragtay leanna ilahay baaba le haada min eh, shiicati maaragtay iyagoo dagaalamaya marka reer bani israa'iil buu ahaa kan kalena qibdi buu ahaa markuu marka uu ka dalbaday inuu u hiiliyo ayuu bahal dharbaaxaa ku dhuftay hal mar gacantiisa naftii baa ka dhacday oo waxa weeye wuu dhintay marka markaasuu ilaahay u toobad keenay oo waxa weeye ma uu doonayn marka inuu dilo kulliyan oo uu nafta ka qabto ma uu rabin ee wuxuu ku talagalay xoogaa edbin leanna dharbaaxa wax ma disho oo waxa weeye hal dharbaaxo qofkii ismalihid waa dhimanaya lakin waxaad is leedahay dharbaaxadan ku edbi ama waxa weeye ku dhufo ama ilmahaagaa dharbaaxaysaa ama waxa weye way dhacdaa marka waxa weye sidaa daraaddeed laakiin ilaahay baa qadarayo ninkii waa dhintay markuu dhintayna ilaahay buu toobad keenay oo waxa weye rabbigii subxaana qaadirkaa ayuu usoo noqday nabiyullaahi muusa oo waa toobad keenay haddaba marka sidaa daraaddeed ayaa waxaa dhacday meeshii arrin arrin baa timid marka waxaa qadar rabi socota nabiyullaahi muusa inuu masar ka baxo oo waxa weeye uu ka cararo oo waxa weye magaalada laga saaro ayaa socota oo waxaa bilaaban rabta cadaawaddii dhex mari lahayd nabiyullaahi muusa iyo waxa weeye nimankii qibdiga ahaa iyo waxa weye fircoon liyakuna lahum caduwan wa xazana arrintii baa socoto ilaahay qadartiisii iyo jaangooye rabbi ayay ku socotaa haddaba marka qodobka toddobaad ayaa wuxuu odhanayaa maaragtay nabiyullaahi muusa calayhi salaam oo arrinkiisii uu banaanka usoo baxay oo waxa weye ay ogaadeen nimankii qibdiyiinta ahaa maadaama uu u hiiliyey inay maaragtay uusan ahayn marka nabiyullaahi muusa inuu yahay nin reer bani israa'iila leanna awalba waa laga shakisanaa oo awalba markii hore shaki baa jiray ninkaani ma reer bani israa'iil ba ah mise ma aha leanna waa wiil cidlo laga helay kaba kabacdi marka markay caddaatay inuu wiilkan u hiiliyey oo uu dilay nin qibdiya ayaa waxaa la ogaaday marka ninkaani inuu yahay nin reer bani israa'iila fircoon bay arrintii gaartay wuxuu yidhaha lasoo qabto hana la dilo qaal allahu tacala ilahi waxa uu yidhi fa asbaxa fi lmadiinati khaa'isan yataraqab markuu shalow kale wiilkii dilay ninkii dilay reer ee qibdhiga ahaa ayuu wuxuu magaaladii ku waaberiistay isagoo dhuundhuumanaya oo cabsanaya ayuu waaberiistay markuu marka magaaladii ku waaberiistay isagiina uu cabsanayo o dhuundhuumanayo fa ida aladi istansarahu bilamsi yastasrikuhu wuxuuba arkayba haddana waaba markaasoo kii shalay uu u hiiliyey iyo mid kalaa haddana is haysta markaasuu dhawaaqo wuxuu yidhi war muusew ii hiili shala waxa weeye kuu hiiliyey ood baxari gelisay maanta haddana waa kan marka waa meeshay soomaalidu ka oran jireen doqon nabi muuse habaaray laakiin ma garanaya allahu aclam meela ka keeneen leanno ma hayna wax daliila iyo meeluu ku habaaray laakiin macnuhu waxa weeye war shalaad baxari gelisay waa tan uu nabiyullaahi muusa markaasuu leeyahay nabiyullaahi muusa siduu ilaahay yidhi qaala lahu muusa inaka laqawiyu mubiin kiibuu canaantay marka reer bani israa'iil macnaha wuxuu u qarinayaa inaka laqawiyu mubiin macnaha nin xoog labaa tahay oo mubiina ah. maalin walba ma waxaad ku jirtaa dhibaato wey shalay dhibaataa ku jirta dagaal baad ku jirtay dhib baad baadna gelisay maanta haddana ma dhib kale aadna gelinaysa waa canaan wey oo macnaha sarbeeba oo macnaha war waxay dulligaa oo kale maalin walba ma dhibaataad adiga ku dhex jirtaa shalaad dhibaato la gelisay waa maxay maanta haddana arrintaa ku jirta canaan wey marka waa meesha soomaalidu ka yidhahdaan oo kale ilmahaaga markaa canaanaysid hebelow qof fiican baa tahay aduu saa ku soco macnaheedu waa tahdiid iyo canaan weeye ee ma aha ammaan falama araada an yabdisha biladii huwa caduwun lahuma nabiyullahi muusa markuu kii canaantay ayuu wuxuu is yidhi kii kale marka oo qibdiga ah oo cadowga u ahaa labadoodaba leanna waa reer bani israa'iil ayuu wuxuu damcay inuu inta qabto garaaco kii baa dhawaaqay marka marka qowlkan culimmadu way isku khilaafsan yihiin dib baynu ka tafsiilinaynaa aayaddan qaala yaa muusa aturiidu an taqtulanii kamaa qatalta nafsan bilamsi qowlkaa yaa leh ma waxaa leh kii qibdiga ahaa laba nin baa meeshii ishaysata labadii nin qowlkan kee mise ninkii reer bani israa'iil ayaa nebiyullaahi muusa markuu canaantay ayuu arrintaas ku dhawaaqay waxay leeyihiin culummadu laba qowl bay ka leeyihin qaar waxay leeyihiin ninkii qibdiga ahaa markuu nabiyullaahi muusa u dhawaaqay oo nabiyullaahi muusa uu canaantay oo yidhi nin xoog laa tahay bal waxaa ku jirta siiri maalin walba oo uu soo dhaqaaqay ayuu wuxuu is yidhi aduuba ku dilayaa marka oo uu cabsaday oo wuxuu is yidhi wuxuuba kuu canaantay arrintaaduu ka xumaaday shalana dhibbaad gelisay marka hadda aduuba ku dilayaa sidii ninka uu shalay u dilay markaasuu dhawaaqay oo yidhi yaa muusa muusow ma waxaad doonaysaa inaa idishid sidaa shalay ninkii u dishay miyaad rabtaa maanta inaa ii dishid dhulka inaad fasaadisid baad rabtaa ma rabtid inaad dhulka wanaag ka samaysid haddaba marka qaar kalena culimmadu waxay leeyihiin maye ninkii qibdiga ahaa ayaa markuu soo aaday muusa intuu baqay maadaama shalana la maqlay nin baa nin dilay wax dilayna lama yaqaan ayuu wuxuu is yidhi allayre ninkii shale ninka dilay oo geesiga ahaa oo waxa weeye geesinimadaa leh nin kale ma noqon karo reer bani israa'iilna nin kaleoo geesinimadaa leh laguma hayee waa muusa marka markaasu wuxuu yidhi yaa muusa aturiidu an taktulanii ma waxaad doonaysaa inaa idishid sidaas shale ninkii u dishay haddaba labadaa qowlba culimmadu way leeyihiin waxayna u badan yihiin culimmadu ay leeyihiin inuu qibdigii yahay qowlku qaarna waxay leeyihiin maya waa ninkii reer bani israa'iil calaa kulli xaal ninkuu doonaba ha noqdee nebiyullaahi muusa calayhi salaam arrintiisi waa fashilantay oo waxa weeye mar haddii saa loogu dhawaaqay arrintii suuqay gashay marka fircoon marka wuxuu amray in la soo qabto oo la dilo oo waxa weye la keeno maxkamadda la saaro oo la dilo markaa waxaa dhacday markaa markii saa ay dhacday ayaa waxaa yimid marka nin muslima oo u naseexaynaya oo naasix u ah nebiyullaahi muusa qaala allahu tacaala ilahi waxa uu yidhi wa jaa'a rajulu min aqsa almadiinati yascaa nin waxaa yimid ordaya oo magaalada kooneeda ka soo orday markaasuu wuxuu ku yidhi qaala yaa muusa nabiyullaahi muusa buu la hadlay ina almala'a ya'tamiruuna bika liyaqtuluuka fakhruj inii laka min annaasixiin waxay kuu tashaday nimankii madaxda ahaa in lagu dilo ayaana la go'aamiyey war ka carar meesha oo waxa weeye meesha isaga tag oo orod carar ayuu yidhi innii laka min annaasixiin waxaan ku ahay mid kuu naseexaynaye orod ka carar meesha halkaa ayaa marka arrintiisii waafashirantay ninkaan magiciisii lama sheegin oo culimmadu waxay leeyihiin saddexdii qof oo la yidhi waxay rumeeyeen nebiyullaahi muusa oo waxa weeye qibdiga laga sheegay ayuu ka mid ahaa ninkan iyo aasiya iyo waxa weeye mu'mina aali fircown oo inoo imaan doona oo waxa weye ninkii xiwaarka dheer la galay fircawn oo difaacay nabiyullaahi muusa saddexdaa qof baa la sheegay iyo saxaradii intaasaa rumaystay baa la yidhi iyo maaragtay duriyaddii la sheegay iyadana waa inoo imaan doontaa gadaal baynu ka ogaan doonaa inta rumaysay nabiyullaahi muusa calayhi salaam haddaba marka nabiyullaahi muusa hadiisaa la yidhi oo waxa weeye loo loo naseexeeyey oo waxa weeye la yidhi meeshii ka carar wuxuu ku khasban yahay marka inuu ka tago magaaladii oo isaga cararo oo waxa weye uu ka baxo naasix buu marka ninkaani u ahaa leanno waxa weye ilaahay markaasu waxa uu yidhi fa kharaja minhaa khaa'ifan yataraqab waxa uu ka baxay magaaladii nabiyullaahi muusa isagoo cabsanaya oy maaragtay yataraqab ee hareeraha fiirfiirinaya o isdhowraya oo waxa weeye hadba dhinac iska eegaya sida qofka cabsanaya markii uu dadka iska eegayo xaggee buu marka nabiyullaahi muusa u baxayaa leanna weligii magaalada kama bixin masar buu ku dhashay meel kale ma aadin wuxuu ahaa wiil maaragtay ku koray gurigii boqortooyada weligii meel kale uma bixin marka ilaahay waxau yidhi fakharaja minha khaa'ifan yataraqab qaala rabbi najinii min alqowmi aldaalimiin ilaahay buu beriyo waxa uu yidhi ilaahayow iga badbaadi qoomkan daalimiinta oo fircoon iyo dadkiisa ilaahayow iga badbaadi haddaba nabiyullaahi muusa calayhi salaam waa qodobka sideedaad muusa calayhi salaam oo intuu ka baxay masar yimid cinda maa'i madyan meesha madyan la yidhaahdo waa meeshii nebiyullaahi shucayb loo diray halkaa nebiyullaahi muusa oo tegey oo waxa weeye marka isaga tegey magaaladii masar oo waxa weeye hortiisa u dhaqaaqay ayaynu qodobkaana ku soo qaadaynaa haddii uu rabbi idmo qaala allahu tacala ilahi waxa uu yidhi walama twajaha tilqaa madyana qaala casaa rabbii an yahdiyanii sawaa asabiil nabiyullaahi muusa calayhi salaam wuxuu u baxay xaggaa iyo dhinaca madyan ayuu u baxay markuu halkaa uu wejigiisa saaray oo iska jahaystay meel u socdona ma yaqaan ayuu waxa uu yidhi ilaahay waxa uu mudan yahoo laga yaabaa inuu ilaahay waddo saxa igu hanuuniyo oo jidka toosan ilaahay igu rido ilaahay jidkii toosnaa buu ku riday walamaa warada maa'a madyan markii uu ku soo arooray oo uu yimid meeshii ceelkii madyan ay ka cabbayeen wajada calayhi ummatan min annaasi yasquun waxa uu helay ceelkii markii uu yimid dad waxa weeye waraabsanaya xoolo oo ceelkii jooga ayuu u yimid oo xoolahoodii waraabsanaya oo reer baadiye weeye dadku xoolo dhaqato wey wa wajada min duunihim imra'atayni taduudaan waxa uu helay laba gabdhood oo waxa weeye meel gaara arigoodii iyo xoolahoodii intay meel ku horeen iyagu aan ka mid ahayn dadka xoolihii waraabsanaya oo arigoodii celinaya ayuu helay wuxuu yidhi qaala maa khadbukumaa maxay tahay arrintiinnu oo maxaad xoolaha u waraabsan weydeen oo dadka maxaa idaka dhex saaray qaalataa waxay yidhaahdeen qaalataa laa nasqii ma waraabsanno xoolaha xataa yusdira ariicaa'u ilaa iyo waxa weeye ay dareeraan oo xoolahoodu ay dhergaan oo ka baxaan dadkaani ceelka annagu ma waraabsanno oo maxaa sababtaa keentay inna abuunaa shaykhun kabiir aabbahayana waa abuunaa shaykhun kabiir aabbahayana waa nin weyn oo waayeela oo aan xoolaha waraabin karin hadda walaalana ma lihin oo nin walaaloo nala dhashay ma jiro labadaa gabdhood baan nahay aabbahayana waa gaboobay sidaa daraaddeed marka nimankan xoolaha waraabsanaya iyo xooggan annaga ma dhex geli karno leanna waa dumar waa mu'miniin way xishoonayaan aad iyo aad bay u xishoonayaan marka sidaa daraaddeed ayay waxay leeyihiin annaga ma dhex geli karno arrintaa waxa weeye taasaa nagu keentay fasaqaa lahuma wuu u waraabiyey marka ninkaana waa nin muslima waa nin waxa weeye maaragtay e, ixsaan garanaya wuu u waraabiyey marka fasaqaa lahuma uma tawallaa ila dilli markaasuu geed iska harsaday oo geed buu u jeensaday oo geedkiibu intuu tegey ayuu geedkii iska fadhiistay fa qaala waxa uu yidhi markaa rabbi ilaahay buu la hadlay innii limaa anzalta ilaya min khayrin faqiir ilaahayow nicamkaad igu soo dejisay wanaagga aad ii gashay intaasoo dhan anoo kaaga shugrinaqaya haddana faqiir baan ahay oo xoolo ma haysto keligay baan ahay dadkaygii ka soo tegey ilaahay uu ii gargaar wey qaala ibnu katiir raximahullah ibnu kathiir wuxuu yidhi aayadaha markuu fasirayo nabiyullaahi muusa calayhi salaam markii uu ka soo baxay masar isagoo aan meel la kala garanaynin oo cabsanaya ayuu hortiisa isaga dhaqaaqay markuu muddo socday oo waxa weeye uu xaggaa iyo madyan qaabilay ayuu ilaahay beryo waxa weeye ilaahay uu ka beryey inuu jidka toosan ilaahay ku hanuuniyo markii uu madyan marka yimid oo u yimid dadkaani marka ceelkan madyan nimanka madyan la yidhaahdo qisadooda waa soo marnay oo waxa wey waa nimankii asxaabul eyka oo waxa weeye nebiyullaahi shucayb loo diray weeye nebiyullaahi shucaybna waa inagii soo sharaxnay wa ilaa madyana akhaahum shucayba waatuu ilaahay aayadda qur-aankaa meelo badan ku yidhi marka waa inoo soo hormartay nabiyullahi shucayb iyo qisadiisa iyo madyan iyo meeshay ahaayeen kulli waa soo sharaxnay halkaa marka ayuu yimid markaasuu wuxuu arkay nimankiio xoolihii waraabsanaya iyo laba gabdhood oo masaakiina oo halkan waxa weeye taagtaaganoo arigoodii horaya oo waxa weeye arigoodii celinaya oo aan ceelka kusoo daynaynin ayuu arkay markaasu wuxuu yidhi maxaa idinku dhacay oo idinku aad ariga u waraabsan weydeen oo waxa weeye dadka idinka dhex saaray markaasay waxay yidhaahdeen laa nasqii xataa yusdira riicaa raggaa ma dhex jeri karno oo waxa weeye awood uma ayuu yidhi ayay yidhaahdeen leanna waa dumar dumarkuna waa xishoon jireen berigii hore aad iyo aad bay uxishood badnaayeen markaasuu ixsaan u sameeyey o u waraabiyey markuu u waraabiyey oo waxa weye ay iyagii uu waraabiyey oo arigii u waraabshay oo hadday dhaan wateen dhaankoodii iyo waxoodii u dhamaystiray ayuu iska dhaqaaqo waxa weye geed hoostii iska tegey markaasay gabdhihii la yaabeen way tageen aabbahood bay u tageen marka ilaahay buu beriyey marka isaga intuu geedkiisii iska harsaday ayuu yidhi ilaahayo wanaaggaad ii gashay haddana nin faqiiraan ahay oo waxaan haysta male marka waxay leeyihiin culummadu labadan gabdhood markay eeg dadku ixsaan iskuma sameeyaanoo waxa weeye waa dad gaala ah oo bele ah laakiin gabdhahaani waa gabdho muslimiin ahoo xijaaban oo waxa weeye xishoonaya marka waxay leeyihiin culummadu culamaau tafsiir ceelka markay ka cabbaan nimanku oo xoolahooda waraabsadaan ayay dhagax weyn inta soo qaadaan bay afka ka saari jireen oo ka dareeri jireen markaa labadan gabdhood arigiiba inta kusoo daayaan ayay wixii haraadiga ahaa oo xoolahoodu ka tageen oo meesha xoolaha reermiyigu markay waraabsadaan biyo iyo waxbaa meesha haraadi baa ku hara looga tagtagaa iyo dhiiqa dhiiqa iyo meelo daatay iyo biyo ku daatay iyo wixii bay arigooda ka cabcabaan iyaguna ka cabaan waa iska tagaan leanno dhagaxan kama qaadi karaan ceelka wax isaan u samaynayana male sidaas ayay marka samayn jireen ba layidhi marka dhagax weyn buu ahaa ba la yidhi oo toban nin maaha aan cid kala roogi karin wuxuu yidhi markaa sida cumar ibn khadaab iyo laga warinayo toban qof waxaan ahayn dhagaxaa kor ma qaadi jirin toban nin baa kuru qaadi jiray laba gabdhood marka ma qaadi karaan waa dhib wey waxaa dhacday marka nabiyullaahi muusa intuu ka qaaday dhagaxii oo keligii ka oo xagga u tuuray ayuu arigii u waraabiyey oo waxa weeye waxoodii o dhan u dhamaystiray oo yidhi orda marka way iska tageen marka aabbahood bay u tageen qisadiibay u sheegeen bay uga sheekeeyeen arrintaasaa maanta dhacday ayay yidhaahdeen marka qodobkan sagaalaad baynu waxaynu ku keenaynaa zawaajuhu nabiyullaahi muusa calayhi salaam oo guursaday gabdhihii labadii gabdhood mid ka mid ah ayaynu maaragtay qodobkan ku soo qaadaynaa uu sheekhi madyan dhalay gabdhihii wuxuu leeyahy ibnu katiir raximahullah markuu nabiyullaahi muusa iska fadhiistay geedkii oo uu yidhi rabbi innii limaa anzalta ilaya min khayrin faqiir ilaahayow nicamkaad igu soo dejisay iyo wanaagga haddana nin faqiiraan ahay ayaa labadii gabdhood maqleen aabbahood bay u tegeen aabbow saasaa jirta bay dhaheen marka waxay leeyihiin culummadu horta wuu isagii baa arrintii inkiray odagii wuxuu yidhi waa maxay maanta waa soo degdegteena wuu la yaabo war intaa kumayna imaan jirine maanta xaggee wanaagga ka hesheen waxay idhaaheen aabbow arrin baa maanta dhacday ninka nin noocaasa ah ayaa wanaaggaa noo sameeyey arigiina noo waraabiyey waana nin aan dadka ka mid ahayn aan weligiina la arag halkaa geeda buuna iska fadhiistay oo dhinacaasuu u jeensaday waana nin faqiir aan waxba haysan war orda raadiya buu yidhi mid buu usoo diray marka igu yeer buu yidhi ii keen ninkii way soo tagteen marka sidaa daraaddeed baa ilaahay waxau yidhi fa jaa'at ixdaahumaa tamshi cala istixyaa waxaa u timid labadii gabdhood mid ka mida iyadoo xishoonaysa oo waxa weye xishood ku soconaysa ay sida maaragtay gabdhaha xortaa oo kale oo gabdhaha wanaagsan oo mu'minaadkaa ah, oo xijaabku u dhammaystiran yahay oo hoos fiirinaya iyadoo xishoonaysa ayay u timid markaasay waxay ku tidhi inna abii yadcuuka liyejziyaka ajra maa saqayta lana aabbahay ayaa kuu yeeraya muxuuna kuugu yeerayaa inuu kaa abaalmariyo oo ajarkaagii ku siiyo wanaaggii aad noo samaysay xoolaha aad noo waraabisay arrintaa marka waxay leeyihiin culummadu waxay saa u leedahay in ayna tuhmad meeshii imaanin oonu is oranin maaragtay aan la odhanin naagtaan iyadaa ninka rabtay oo naag xun bay ahayd inaan la oranin ayay marka arrintii u waadixisay oo waxay tiri aniga aabahay baa soo diray arrintaasuuna kuugu yeeraya ee ina keen wuu soo raacay marka wuu soo tageen waxaa la yidhi marka odagii baa loo yimi falamma jaa'ahu odagii markuu u yimid wa qasa calayhi alqasasa arrintiina uu uga sheekeeyey qisadii iyo wixii ku dhacay iyo arrintiisii iyo waxa weye wixii masar ka soo saaray iyo maaragtay dulmigii fircoon arrintii hore markii uga sheekeeyey ayuu waxa uu ku yidhi odagii intuu hadlay sheekhii laa takaf ha cabsanin najawta min alqowmi adaalimiin dadkii haalimiinta ah ilaahay waa kaa badbaadiyey liannahu waa ka soo baxday xukunkoodii iyo magaaladoodii meeshaan iyaguma xukuma dhulka aad usoo gashay ka nabad gashay marka marka waa sidii maaragtay nin qof inta cabsanaya oo dowladda ka cararayey dee dowlad kale u galay oo waxa weeye mana eh, maaragtay ayna dhiibaynin wuxuu yidhi marka waad badbaaday ilaahayna waa ku badbaadiyey ee ha cabsanin oo waxa weeye ka aad badbaadaye waxa weeye ha cabsanin marka oo waxa weeye saacaddaa laga bilaabo waad ka badbaaday fircoon iyo dhibtiisii ee waxa weye waxba ha cabsanin culummadu waa isku khilaafeen ninkaas shaykhaa qaar waxay yidhahdeen waxaa la ohan jiray shucayb marka culamada qaar waxay leeyihiin shucaybkaani qaar waxay yihahdeen waaba nebi shucayb laftigiisii qaarna waxay idhahdeen maya shucayb isagaa la oran jiray laakiin ma aha shucaybe waxa weeye dadkii nebiyullaahi shucayb rumeeyey oo mu'miniinta ahaa oo diintii sii haystay ayuu ka mid ahaa sidaasuu leeyahay xasan albasri iyo ayaa maaragtay ku keenaya culumo badan qaarna waxay leeyihiin maye wuxuu ahaa nin kale oo magac kalaaba la ohan jiray oo wuxuu ahaa nin un ka mid ah dadkii muslimiinta ahaa oo nebiyullaahi shucayb qoomkiisii rumeeyey ayuu ka mid ahaa qaarna waxay leeyihiin nebi shucayb calayhi salaam ayayba ilmo adeer ahaayeen magacyo badan baa la keenayaa iyo aqwaal badan waalcilmu cinda allah ilaahay baa garanaya qowlka ugu raajaxsan waxa weeye inuu ahaa nin mu'mina oo ka mid ahaa qoomkii shucayb rumeeyey oo asxaabu madyan ah nin ilaahay ka baqayo saalixana uu ahaa qowlkaasaa ugu raajixsan oo waxa weeye maaragtay adilada waafaqaya qaar waxay leeyihiin magaciisa waxaa la oran jiray yatruun ayaa la ohan jiray laakiin lama hayo waxa weye wax adilaa ah oo ku sugnaatay magiciisa oo saxiixa walcilmu cind allah ilaah baa garanaya qaala ibnu waxa uu yihi raximahullah maqsuudkiiyo ulajeedadu waxa weeye ninkaani odagii markii loo keenay nabiyullaahi muusa oo uu karaameeyey oo waxa weye uu waraystay oo marti qaaday oo cunto siiyey soo dhoweeyey arrintiisiina uu ka waraystay oo u sheegay ayuu markaa waxa uu ku yidhi fa cinda daalika ayuu waxa uu ku yidhi markuu yidhi najawta min alqowmi haalimiin waad ka badbaadeen markii uu yidhi oo waxa weeye uu yidhi badbaade waxa weye dadkii dhaalimiintaa waa ka badbaadeen ayaa labadii gabdhood mid ka mida ayaa hadashay qaalat waxay tihi sid kamaa qaala tacaala qaalat ixdaahuma labadii mid ka mid a hadashoo waxay tiri yaa abat istaajirhu aabbo waxa weeye ninkaan shaqaalo ka dhigo oo waxa weye kuu shaqeeyo ina khayra man istaajarta alqawiyu alamiin laba sifo oo wanaagsan bay ku sheegtay oo waxay tidhi ninka aad kiraysatid ama shaqaalo kuu noqdo waxa ugu wanaagsan nin qawiya oo xoog leh haddana amiina oo waxa weeye aamina waxay leeyihiin marka culummadu sida cabdullahi ibnu cabbaas iyo surayx iyo qataata iyo waxay leeyihiin waxa uu ku yidhi odagi maxaa ku ogeysiiyey ninkaani inuu xoog leeyahay maxaana ku ogeysiiyey inuu aamin yahay labadan sifo oo aad ah ninkaan ku sheegtay maxaad ku ogaatay gabadhaydiyey waxa ay tiri gabadhii waa hadashay waxay tiri aabow ninkaani waxaan ku ogaaday horta inuu xoog leeyahay oo qawi yahay dhagixii weynaa oo ceelka dusha laga saari jiray oo toban nin maahay aan cid kale rogi jirin waxaa rogay keligii eelkii keligii baa dhagixii ka qaaday marka toban nin buu la xoog yahay oo u dhigmaa hadduuna kaba xoog badnay waxaan kaloo ku ogaaday bay tiri inuu aamin yahay markii aan u yeedhay waa tii u yeedhay wey oo waxa weeye tii markii hore odagu usoo diray ayaa leh aabbow ninkan waxa weeya kuu shaqeey waa nin aamine waxay tiri markii aan soo kaxaynayey waan ka soo hormaray bay tiri markaasuu wuxuu igu yidhi gadaalkayga soo soco oo ha iga hormarin dhaqanka iyo caadada dadkii hore waxay ahayd qofka dumarka ay gadaal bay ka socon jireen ragga way xishoon jireen inay ragga hor socdaan ma ay jeclayn gabdhaha muuminaadka innagaba dhaqankaasaynu lahayn haddeerba soomaalidu waa sidii oo waxa weeye dumarku waxay jecelyihiin daa'iman inayan ninka ka hormarin marka waxay tihi ninkaani wuxuu igu yidhi gadaal iga soco oo iga soo dambee anaa kaa hormaraya haddii dariiqa aan khaldo dariiqu kala leexdo oo waddadu kala leexato dhinaca toosanoo saxdaa dhagax iigu tuur haba ila hadline dhagax ku tuuroo waxaa dhahdaa si aan u garto ishaare ii samee marka waxaan ogaaday bay tii ninkaani aaminna inuu yahay ninka saa waxa weeye u xifdiyaya oo ilaahay ka baqaya waa nin aamina markaasuu odagii hadlay oo waxa uu yidhi intuu odagii hadlay markuu ogaaday ninkan wanaaggiisii ayuu odagii hadlay wuxuu yidhi shaykhu madyan inii uriidu an unkixaka ixda bnataya haatayni calى an taajuranii hamaaniya xijaj fain atmamta cashran min cindika wma uriidu an ashuqa calayka satajidunii in shaa allahu min asaalixiin wuu hadlo wuxuu yidhi waxaan doonayaa muusow niyow labadaydaan gabdhood horta mid ka mida inaan kuu guuriyo oo waxa weye aan mid ka mida gabdhahayga kugu daro laakiin bishardi waxaa meherkeedu noqonayaa iyo iyo iyo iyo waxa weeye waxa aan kaa doonayo sideed sano inaad ii shaqaysid ayaan shardi kaaga dhigaya haddii aad toban iiga dhigtid oo laba iigu dartidna waa ixsaan adigu aad ii samaysay ee khasab kuguma aha waxaana ma doonaya buu yidhi inaan ku dhibo oo nin xunoo ku dhibo aan noqdo oo aan mashaakil kugu sameeyo waxaadna i heli doontaa nin wanaagsan inaan ahay oo saalixo ilaahay ka cabsanaya fa ajaaba muusa muusa ayaa ajaabay oo wuxuu yidhi oo jawaab bixiyey qaala dalika baynii wa baynika wa baynaka qaala dalika baynii wa baynaka arrintaas ayaa labadeenna ballan inoo a buu yidhi ayuma alajalayni qadaytu falaa cudwaana calay haddaan sideedda sana inta dhammeeyo iska tagana anaa xora oo waxa weye wax dhibaataa dushayda ma saarna haddaan toban kaaga dhigana anaa xora oo wax dhibaataa dushayda ma saarna haddaba marka waxa weeye arrintaas ayuu nabiyullaahi muusa caddeeyey wuxuu yidhi waa inaynu maaragtay saasaynu ku ballamaynaa oo waxa weeye arrintaas ayaynu ku ballamaynaa marka marka ayaa waxaa dhacday inuu nebiyullaahi muusa markaa sideed sano ayuu kula heshiiyey odagii in uu u shaqeeyo oo waxa weeye haddii uu tobankaa dhammaystirana isaga ayaa xora waxa uu yidhi marka yaa inoo markhaantiya yaa arrinteenna ballanta e, e, markhaanti ka noqonaya wax inoo kala qoraya wallaahu calaa maa naquulu wakiil ilaahay ayaa inoo markhaantiyey buu yidhi wa huwa maaragtay ilaahaygii subxaana qaadirka ah oo waxa weeye wax walbana og ayaa maaragtay wax shahaado la gashadana ugu weyn haddaba nabiyullaahi muusa calayhi salaam wuxuu markhaanti ka dhigtay oo markhaanti gashaday rabbigii subxaana qaadirkaa labadeenna ilaahay baa inoo kala wax walba oo waxa weye aynu markhaanti gashanay ayuu yidhi sidii baa lagu heshiiyey marka haddaba nabiyullaahi muusa gabadhii buu sidii ku aroosay oo guursaday magaceediina lama sheegin siddeed sano ayaa ka soo wareegtay toban sano buu la joogay baa la yidhi marka odagii labadii sanona wuu ugu daray siddeeddii sane markuu u dhameeyey ayuu labadii ixsaankaaidna ugu daray waxa maxaa u daliila markii labadii sano inuu ugu daray leannu aayaddu ma sheegin labadii sane waxaa u daliila saciid ibnu jubayr baa waxa uu warinaya waxa uu yidhi aniga oo jooga maaragtay nin yahuudi a ah i weydiiyey xibra inagoo meesha isagoo jooga xibra waa meel weeye magaceed ayaa waxa weydiiyey buu yidhi nin yahuudiya ah. wuxuu igu yihi buu yidhi ayu e, ajalayni qadaa muusa labadii waqti oo labadii ajal macnaha ma sideeddii sanuu dhammaystiray mise tobankii sanuu dhammaystiray keebuu dhammaystiray nabiyullaahi muusa markaasaa waxaan ku yidhi buu yidhi laa adri saciid ibnu jubayr waa taabici wey wuxuu yidhi aniga ma garanayaan ku yidhi laakiin waxaan u tegayaa oo aan weydiinayaa xabrulcarab ay macnaha caalimkii carabta waa cabdullahi ibni cabaas baa laga wadaa xabrulumma ee maaragtay ninkii caalimka ahaa oo mufasirka ahaa ayaa laga wadaa turjumaan alqur'aan cabdullahi ibni cabaas baan u yimid buu yihi waan weydiiyey wuxuu yidhi markaa cabdullahi ibni cabbaas waxa uu dhammaystiray tobankii sano ayuu dhammaystiray imaamu bukhaari ayaa asarkaa werinaya laakiin waxaa waafaqaya oo fasiraya xadiis ibnu jariir iyo ibnu abi xaakim iyo bazaar iyo maaragtay ay weriyeen ibnu casaakir iyo xaakim iyo ay weriyeen oo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi sa'altu jibriila jibriil baan weydiiyey oo waxaan yidhi ayu ayu lajalayni qadaa muusa labadii waqti keebuu nabiyullaahi muusa dhammaystiray qaala jibriil wuxuu yidhi atammahumaa wa akmalahuma tii dhammayska tirnaydoo wanaagsanayd wuuna u dhammaystiray tobankii sano xadiidkaa marka waxaa wariyey sidaynu sheegnay a'imo badan wa saxaxahu sheekh albani fi saxiixi iljaamic saddex kun iyo shan boqol sagaashan iyo kow haddaba halkaa waxay inooga caddaatay nabiyullaahi muusa calayhi salaam shaykhu madyan waxa uu la joogay toban sano oo kaamila tobankaa sano ayuuna u shaqaynayey oo waxa weeye uu xoolaha u raacayey oo waxa weeye nin wuxuu ka mid ahaa reerkii ka a oo gabar ka guursaday oo wanaag dhex maray oo sodogiisii uu la joogay markaa kabacdi markay tobankii sano dhammaatay ayuu markaa ka tegey oo waxa weye waxaa bilaabanaysa markaa marxalatu risaala marka tobankii sana markay u dhammaatay ayaa waxa weye marxaladii koowaad halkaasay ku ekaatay marka marxaladii koowaad oo aynu niri marxalatu muusa qabla albictha waxay ku egtaa sagaalkaa qodob qodobka tobnaadna waxaynu kaga dhigaynaa fawaa'id yustafaadu min hadihi almarxala fawaa'idda laga faa'iidayo kabacdi markaa waxaynu u gudbi doonaa marxalada labaad awalan waxaan ka faa'iidaynaa qisadan macnaha awalan marka ugu horeysa inay horta waxa weeye nebinimadii nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam leannahu nabiyullaahi muusa qisadiisiioo tafaftiran ayaa ilaahay uga sheekeeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaa daraaddeed marka halkaa waxaad ku ogaanaysaa sidqu nubuwati almuxamadiya bihada alwaxyi alilaahiy macnaha waxyigaa ilaahiga oo taariikhda intaa ka soo wareegtay saa lainooga sheekeeyey rabbigii subxaana qaadirka ayaynu horta taasaynu ka faa'ideyna midda labaad waxaynu ka faa'idaynaa fadiilatu likhlaasi wanaagga ay leedahay ikhlaasku wa huwa iraadat llahi waxdahu bilcibaada dhaahiran wa baatinan leannahu ilaahay wuxuu yidhi inahu kaana mukhlasan wa kaana rasuula nabiya wuxuu ahaa mukhlis ayuu ahaa lagu ammaanay nabiyullahi muusa calayhi salaam waxaynu kaloo ka faa'iideynaa ilaahay sida uu wanaagga uu galay nabiyullahi muusa calayhi salaam iyo wanaagga uu sameeyey iyo waxa weeye wanaaggiisa faraha badan ilaa iyo siduu u xifdiyey rasuul iyo nebina ilaahay inuu ka dhigay oo rasuul iyo nebi uu ahaa walaalkiina looga dhigay nebi intaasoo dhan baa laysugu daray oo wanaaga waxaynu kaloo ka faa'iideynaa qaacidada odhanaysa rasuul kasta waa nebi laakiin nebi kasta rasuul ma aha hadda nebiyullaahi haaruun calayhi salaam waxaynu leenahay waa nebi rasuul oran mayno laakiin muusa waana nebi waana rasuul ayaynu ka faa'iideynaa waxaynu kaloo ka faa'iideynaa faa'idada lixaad altaxdiiru min aldulmi dulmiga in la iska ilaaliyo leanno dulmigu waa dhibaato aakhirkiisana qofkii mashaakil iyo dhibaatu ku keenaya waa halaagayaa siduu fircoon u halaagsamay waxaynu kaloo ka faa'idaynaa tan toddobaad laa xadara maca alqadar qofku wixii ilaahay kuu qadaray si kasta haddaad yeeshid ma dhaafaysid dadaal aad samaysay iyo waxa weeye si kasta aad u dadaashid wixii ilaahay kuu qoray waa kugu dhacayaan oo waxa weeye waa wax ilaahay kuu qadaray leannahu fircoon wuxuu ka dadaalayey inaa wiil dhalan reer bani israa'iil oo xukunka ka qaada haddana intuu dhashay ayuu isagii koriyey oo la yidhi isaga laftigiisii kori oo waxa weeye kharashkiisii bixinayey oo wiil ka dhintoo gurigiisii ku koriyey haddaba wix ilaahay kuu qadaray sheegi maysid midda sideedaad waxaan ka faa'ideynaa taxriimu taxdiidi annasli biilzaami almawaatin bian laa yaziida cala cadadin mucayan min alatfaali inay xaaraan tahay oo aan la oran karin qofku intaa ka badan ma dhali karo waa xaaraam weeye ama ilmaha ha la cadaadiyo ama ilmaha ha la laayo inay dembiga ay leedahay inay khadiyaa aad u khatara tahay ayaynu ka faa'iideynaa marka qatlul awlaadi waa masiibo waa dhibaato arrintaa ayaynu ka faa'ideynaa layska ilaaliyo oo ilmaha ilaahay baa risaaqaye ha la daayo waxaynu kaloo ka faa'ideynaa midda sagaalaad bayaanu tadbiir illaahi tacaala liawliyaa'ihi ilaahay sidau u daberayo wanaagga uu ugu samaynayo awliyadiisa bal u fiirso ummi muusa calayh eh, radia allahu canha markii uu ilaahay yidhi nuuji wiilka baddana ku tuur hooyoba la yidhi ilmahaaga badda ku tuur bal ka waran sida ilaahay qalbigeedii u sugay oo u wanaajiyey haddana markaa loogu bishaareeyey in loo soo celin doono oo haddana markaa loo soo celiyey midda tobnaad waxaynu ka faa'idaynaa bayaanu suu alkhadii'a wa aahaariha sayi'a maaragtay qofku hadduu xumaan sameeyo oo dembi badan galo dulmi uu sameeyo aakhirka dhibaatada ay leedahay iyo mashaakilka ka imaanaya inay maaragtay tahay damaar iyo halaag leanno waxa weeye fircoon iyo haamaan iyo ciidankiisiiba wixii ay ka cabsanayeen oo ahayd inay maaragtay wiil uu ku soo baxo halaaga ayay dadka u laynayeen ilmahana u laynayeen markii dambana iyagii baa ku halaagsamay wey faa'iidada koob iyo tobnaad waxaynu ka faa'iideynaa fadiilatu raja waxa weeye wanaagga qofku uu rajeeyo ilaahay xaggi haddaa wanaag ka malaysatid sidii qowla as eh, aasiya way rajaysay oo waxay tiri quratu caynin lii walak wuxuu ii noqonayaa mid indhahaygu ku qabowsadaan ee ha dilin marka fircoon isagu isla markiiba ilaahay rajiya wanaag kama malaysan oo wuxuu yidhi aniga ii noqon mayo aduu kuu noqonaya iyadiibu u noqday nabiyullaahi muusa mid ay waxa weeye ku islaamtay oo waxa weye aakhira iyo adduunba ku badbaaday jannana ku gashay ayuu u noqday weeye marka waxa wanaagsan inuu qofku rajeeyo way fiican tahay aad iyo aad baa rajaha in ilaahay haddii inaad ka malaysatay wanaag baa wanaagsan midda labiyo tobnaad waxaynu ka faa'iideynaa bayaanu caatifati alumuwa hooyada inay maaragtay ilmaheeda aad u jeceshahay hooyooyinka marka in laga dadaalo oo waxa weye aad iyo aad loogu naxariisto oo waxa weye caasi lagu noqon leanno halkaa waxaad ka dareemaysaa hooyadu say ilmaha u jeceshahay wa as maaragtay markuu ilaahay waatuu yidhi ummi muusa wa asbaxa fu'aadu ummi muusa faariqa maaragtay nabiyullaahi muusa hooyadii welwel ay isagii ka welwelayso wax kaloo dhan waa ilowday dadkeedii oo kaleoo dhan waa ilowday ilmihii waa ilowday keligii unbay ka welwelaysaa oo waxa weeye ay maaragtay ka welwelaysaa waxaynu kaloo ka faaideynaa midda afar iyo toban midda saddex iyo toban wanaagga ilaahaygu subxaana qaadirkaa bal sida uu u u u sabirsiiyey ummi muusa hadduu qofku ilaahay ku xirmo ilaahay baa qalbigeeda waxa uu geliyey sabir ka buuxiyey markaasay sabirtay oo ayna muujin arrintii marka sabirku aad buu wanaagsan yahay ilaahayna ha laga baryo waa arrin aad u wanaagsan midda afar iyo tobnaad waxaynu ka faa'ideynaa taqriiru ana wacd allaahi xaq ilaahay wixii uu ballan qaado wacdiga iyo ballanta ilaahay qaado waa xaq weey ilaahayga subxaana qaadirkaana wixii uu ballan qaado waa oofiyaa leanno ilaahay wuxuu ka ballan qaaday ummi muusa innaa raaduuhu ilayki buu yidhi ilaahay waana u soo celiyey oo waxa weeye rabbigii subxaana qaadirka waa u soo celiyey rasuulna waa ka dhigay shan iyo toban waxaynu ka faa'ideynaa nicmada ilaahay in lagu shukriyo leannu nebiyullaahi muusa calayhi salaam markuu ninkii dilay oo ilaahay u toobad keenay ilaahayna u dembi dhaafay ilaahay buu ku shukriyey wuxuuna ballan qaaday inuunan mar dambe qof mujrima uunan u hiilinaynin marka in ilaahay nicamkiisa lagu shukriyo ayaa wanaagsan lix iyo toban waxaynu ka faa'iideynaa wujuubu nasiixa inaan qofka mu'minkaa walaalkaaya loo naseexeeyo leannahu mu'mina aali fircoon waxa uu ka soo orday magaalada koonaheeda isagoo ordaya oo sababtu u ordayana ay tahay inuu nebiyullaahi muusa u naseexeeyo oo uu yidhaahdo war meesha ka carar waxa weeye waa lagu tashadaye ka carar meesha inuu yidhaahdo ayuu intaasoo dhan usoo maray waxaynu kaloo ka faa'ideynaa midda toddobiyo toban wujuubu xusni danni billaah wa quwati arajaa'i fiihi watawakulu calayh kamaa facala muusa inaad waxa weeye ilaahayga subxaana qaadirkaa ah, rajihiisa aada badisid wanaagna ka malaysatid aad aad iyo aadna rabbigii subxaana qaadirkaa ah ugu kalsoonaatid sidii nabiyullaahi muusa markii uu ka baxay magaaladii uu yidhi casaa an yahdiyanii rabbii sawaa'a asabiil rabbigii subxaana qaadirka ayuu tala saarsaday ilaahayna waa badbaadiyey oo wanaag oo dhan buu siiyey waxaynu kaloo ka faa'iideynaa midda siddeed iyo toban bayaanu fadli alxayaa inuu xishoodku wanaagga uu leeyahay iyo sharafta ay leeyihiin gabdhaha mu'minaadka oo xishoonaya oo isdhowraya oo aan ragga dhex gelaynin wanaagga ay lahaayeen inayna maaragtay xataa ummadihii hore saas ahaayeen leanno gabadhii nabiyullaahi muusa u imaanaysay ilaahay waxa uu yidhi wa jaa'at ixdaahumaa tamshi cala istixyaa iyadoo xishoonaysa oo hoos fiirinaysa oo xijaaban oo aan waxa weeye aad iyo aad u xishoonaysa ayay u timid nabiyullaahi muusa saasaa loo baahan yahay marka gabarh walba inay uxishooto oo ay ragga dhex gelinin midda sagaal iyo tobnaad waxaynu ka faa'ideynaa mashruuciyati cardi arajul ibnatahu calaa man yaraa sidqahu wa amaanatah liyuzawijahu biha inuu maaragtay ninku gabadhiisa inuu u bandhigi karo nin wanaagsan oo ahlu diina ah, oo wanaagsan inuu odhan karo gabadhaydaan ku siinayaa oo waxa weeye u bandhigi karo inay wax wanaagsan tahay aynan ceebna ahayn saasoo kaleuna sameeyey cumar ibn khadaab markii xabsa ninkeedii dhintay abubakar buu u bandhigay oo cusmaan buu u bandhigay kabacdina markii dambe waa kii nebigu guursaday marka gabadhaada inaad dadka ahlu khayrkaa la jeclaatid oo qof wanaagsan u bandhigtid aad iyo aad bay u wanaagsan tahay ma aha ceeb ma aha soomaalidu ceeb bay ka dhigaan ma gabadhaydaan qof la raadsanayaa gabadhaada wanaag haddaad la jeclaatid nin wanaagsan oo kaa dhaqda aad heshid waa wax aad iyo aad u wanaagsan midda labaatanaad waxaynu ka faa'iidaynaa inay bannaan mashruuc ay tahay inaad ilaahay markhaanti geshatid oo haddii aad wax ku ballamaysaan qofka aad tiraahid arrinteennaas ilaahay ba subxaana qaadirkaabaa ka markhaantiya oo rabbigii subxaana qaadirka ayaa waxa aan dhahayno wallahu calaa ma naqulu wakiil siduu maaragtay u yidhi nabiyullaahi muusa maaragtay dalika baynii wa baynaka ayuma alajalayni qadaytu falaa cudwaana calaya wallahu calaa ma naqulu wakiil marka waxa weeye ilaahay inaad tala tala saaratid oo waxa weeye aad ballanta iyo shahaadada aad markhaanti ka dhigatid waa wax aad u wanaagsan weeye haddaba marka qisatu eh, qeybtii koowaad oo marxaladii koowaad halkaa ayay ku yar tahay waxaynu u gudbi doonaa marka qeybta labaad haddii rabbi idmo insha allahu tabaaraka wa tacaala intaa marka ayaan ku joojinaynaa qeybtan oo waxa weeyaan uga gudbaynaa wa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an la ilaha ila anta astaqfiruka wa ilayk walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin